alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وصaxbihi أجmaعiin allahuma اnfacna ma clamtna وcallimna ma ynfacuna وزidna cilma qala الimaam abu cabdالlahi mxamed bn ismaaعiil bn ibrahim الbخarي raximah اllah taعaalى bismi اllahi الرaxman الraحيim kitaabu fardi اlkhumusi wuxuu ku saabsan yahay fard اlkhumus khumuska faradnimadiisa kitaabkii ka hadlaayey wey xoolaha gaalada laga qaado markay muslimiinta iyo gaaladu isku dhacaan isdagaalaan wixii gaalada gacantooda laga soo bixiyo laga qaado ayaa laba labo laba loo qaybiyaa qaybtaa labaduuna waxay ku imaataa wasfiga dagaalka iyo qaabka xoolaha loo helay hadduu yahay cunwata cunwatan wabilquwa xoog iyo hadday tahay dagaal dhacay haddii xoolaha lagu soo qaaday xoolahaas waxaa la dhahaa haniima hadday muslimiintii markay gaaladii ay soo kordegeen ay cabsato gaaladu oo ay cararaan oo xoolihii dagaal la-aanba ay iskaga dhaqaaqaan oo gacanta lagu dhigana xoolahaas waxaa la yidhahdaa fey baa la yidhahdaa laba sibaana loo qaybiyaa oo mid walbaba qayb gaar ay leedahay waxaa kaloo jirta waxa la yidhaahdo alkharaaj iyo aljizya iyo ayaa jira oo markaas on beerahooda laga qaadi ama ayaga naftirkooda laga qaadayo shaksi ahaan hadda laakiin masalada la yidhaahdo khumuska waxay ku hoos jirtaa khaniimadii markii gaalada xoolaha xoog looga qaado oo muslimiintii oo dagaalamaysay ay qabtaan xoolahaas shan qaybood baa loo qaybinayaa xoolaha iyaga shantaas meesha shanaad ayaa la bixinayaa للahi وlirasuuلi وlidulqربى wlitwa aayadda qرآanka sheeg yعlamu ana ma qaniمtu min شhay faأna lilahi khumusahu wey sideedaa sinti iska leh waa meesha sahmiga شhanaad wey waxaa soo haray arbacata akhmaas afar qaybood baa shantii ka soo hadhay afartaa qaybood yaa waxaa loo qaybinayaa ciidankii muqaatiliinta ee dagaalamayey sida loo kala ahaa dagaalka iyo awoodda iyo waxtarka ayaa lagu qaybinayaa ninka faraska wata ama daabadda wata saddex sami baa la siin kii waajibkaana hal sami baa la siinaya marka fardulkhumusku waxaa weeyaan macnaheedu inuu yahay shay waajiba isagoon khumuskaa ah shan meelooda meel laga bixininna xoolaha isagaa lama lama dhowaan karo waxaan soo marray saxaabada qaar oo xoolihiiba soo qaniimaystay intay gowraceen dabka saaray inuu nabiga calayh salaam yidhi hala daadiyo maxaa yeelay khumuskii baan laga bixinin baabu fardi lkhumusi khumuska faradnimadiisu ku saabsan yahay xadaanaa cabdaan cabdullaahi bnu cuثmaan bnu jabalata bn abi rawaad almarwaziy qaala akhbaranaa cabdullaahi bnu mubaarak almarwazi qaala akhbaranaa yuunus bnu yaziid alayli can izuhriy moxamed bn muslim bn shihaab azuhri qaala zuhri wuxuu yidhi akhbaranii caliy bnu lxusein ayaa u warramayn bu leh zayn alcaabidiin caliy bnu xusein ibnu caliy bn abi aalib wey ana xusein ibna caliy xuseynkii ina cali ahaa sibtu rasuuli illaahi saxaabiyun ibnu saxaabi saxaabi sakiira wey xasan iyo xusein bay ahaayeen xasankaa weynaa xuseenkaa ka yaraa labadaasi yaa waxaa dhihi jiray sibdaan rasuuli illaahi wa rayxaanatihi nabiga calayh salaam gabadhiisii faadmaa dhashay aadna waa u jeclaa rasuulka waa ursan jiray oo udugsan jiray sida reexaantay waxa udugsan oo kale ayuu jeclaan jiray rasuulka calayh salaam xataa mimbarka oga soo degay isagoo khudbaynaaya ayagoo yar yar oo lugaynaayo oo khamiiska ay qabeen ku kafaayintuu arkay yuu ka soo degay mimbarka calayhi salaatu wasalaam markaa soo xumbaaray salaaddii uu ku jiray bay korka ka fuuleen oo u kaadin jiray sujuudda ilaa ay ka bogaan marka xusein ibnu cali radia allaahu canhu canhuma akhbarahu wuxuu warramay ninka la yidhaahdo cali oo wiilkiisao zaynulcaabidiina ana caliyan aabbihiis cali bin abi aalib amiiru lmu'miniin abulxasan qaala inuu yidhi kaanat lii waxaa ii sugnayd shaarifun neef geela shaarifka waxaa la yidhahdaa almusinna min alibil neefka geela oo weyn ayaa waxaa la yidhahdaa shaarif hal weyn oo qawaarah oo weyn ayaa laysiyoon helay buue min nasiibii aniga qaybtaydii min almaqnibi qaniimada aan ka helay yowma badri maalintii beder maalintii beder xoolihii gaalada laga gabawaree laga soo helay waxaa ka mid ahaa markaa geelii iyo awrtii ay wateen waa la qaybsaday cali waxaa ku soo hagaagtay hal baa kusoo hagaagtay oo arbacatulakhmaaski wa kaana الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam wuxuu ahaa acdaani kii siiyey shaarifan min alkhumus khumuskii shameelada meeshaha ee nabiga calayh salaam uu tasarufkeeda iyo maamulkeeda u lahaa ee qofkuu rabo iyo maslaxada u arka uu ku bixinayeyna neefgeedaa loogu daray oo cali laga siiyey min sahmigiisii buu ku helay midna sahmigii rasuulka calayh salaam iyo maslaxada caamkeed baa laga soo gooyey waa nin guursan raba oo aroosan raba oo kaali iyo kaalmo u baahan nabiga marka labuu markaa oga dhigay falamaa aradtu markaan doonay buu leeya cali an abtaniya inaan aroosto bifaadimata gabadhii faadimo ahayd binti rasuulillaah nabiga calayh salaam gabadhiisii faadimo inaan aroosto markaan damcay oo waactadtu aan diyaarwaacadtu waxaan la ballamay rajulan sawaaqa labadan halaad buu rabaa inuu xoog kusoalaab kusoo qaadqaato kadibna ayagana uu arooska uu ku galo wuxuu leeya waacadtu waxaan ballansaday oon ballan la galay rajulan nin sawaaqan nin dahab shiilaah kuwan dahabka iyo fidada iyo waxaa shiila ee dhalaaliya ayaa waxaa la sawaaq tumaal wey min bani qaynuqaac yuhuuddii reer baynuqaynuqaac ka mid ah yaa la ballamay oon idhi bal iraacniyo ama xoogow caws iyo ah, ah, xaabiyo wax soo gurto waxyaalaha idinkaa dabka ku shidataan ee aad guryaha ku daajataan aan soo gurto deena aan iibsado adna iraac an yartaxila macii inuu maceyga iga rarto i raaco fanaatiya aan la imaano biidkhirin dikri baal xogow nagaar ahoo caws ahaan ahoo ayay yaa soo guranaynaaye baashaasna faa'iidadooda waxay ahayd kabaa fii xadiidi cabaas waa ku dhihi jiray yaa rasuul ila lidkhir markuu yidhi maka geedaheeda iyo laamaheedii wax lama guri karo idkhirka nooga soo reeb fainahu libuyuutihim waliqubuurihim qubuurtana luxud baa laga dhigan jiray oo meeshaasa godka ah lagu buuxin jiray guryahana korkaa wax laga saaran jiray oo sidii darsahaan iyo daash bay noqon jirtay de dabkana waa lagu shitaa oo kuwa sawaaqiinta waa isticmaalaan markaa idkirkaasaan rabaab inaan soo qaadanno aradtu waxaana doonayay buu leeya an abiicahu inaan ka gado assawaaqiina kuwa tubaalahe ee dahabka shiila wa astaciina wixii ka soo baxaan aan u kaalmaysto fii waliimati cursii arooskayga waliimadiisi muraadkii arooska inaan u kaalmaystaan rabaa wixii ka soo baxa fa wakti ana anigu ajmacu aan aruursanayo lishaarifaya labadaydi halaad adigoo u aruursanaya mataacan alaabadii lagu rari lahaa min alaqtaabi hadday noqoto kandhaallihii iyo walgharaa'iri iyo waxyaalaha mandabaha iyo harkawaalida waxyaalahaasaan rabaaba inaan u aruursado aktaabku waxaa weeyaan waa markii neefka dee la rabaayo intaan culayska la saarin waxbaa looga dhigi waxoogay ti maaragtay xaggii xagga udbana waa las saasaa isku dhaafiyaa kadibna waa dhuucaa lagu adkeeyaa lagu dhuujiyaa waxyaalahaas hadda akhtaabta loola jeedaa haraa'irkuna waxaa weeyaan huruufu tibni baa la dhihi jiri waxyaalaha baasha waagada la yidhaahdo wax lagu guray ahaan jirtay oo sida maaragtay saamanta waaweyn ee jarcada ama ah, harkawaalida waaweyn oo kale inta afka saa looga soo laabo god ahaan la sameeyo yaa lagu guri jiray cawska iyo tibniga iyo waagada iyo xasa lagu guri jiray wahalla dhaadheer oo mandad la dhihi jirna waa jirta ayadana mandad la dhihi jiray wax saasoo kale oo lagu soo guri rabo alaabtan iyo cawska lagu soo guri karo irfirka lagu soo guri rabo yaa kharaa'ir loola jeedaa iyo walxibaali xarkihi wixii hirayga ahaa ee geelan awrtan maalahan ii fafadhiya aan ku soo rari lahaa xarkihii iyo kanaallahaas iyo qaraa'irta waxaanaan soo aruursanay on cidaa ka soo guranayay buu yidhi wa shaarifaya labadayda halaadna munaakhataan riwaayo kale munaakhaan waxaa la fadhiisiyey ilaa janbi xujratin guri dhinaciis xujrati rajul min alansaar nin reer ansaareeda gurigiisa dhinaciisa labada halaadna ku dabran yihiin oy fafadhiyaan rumaan farajactu waa soo laabtay markaa xiina jamactu markaa soo aruursaday maa jamactu wixii aan soo aruuriyay xarkihii iyo geedihii wixii lagu rarayay ratiga markaan soo aruursaday kadib ayaan xaggii iyo labadii neef soo aaday fa idaa fujaay wey waxaa igu soo keliyey shaariifaya labadayda halaadoo qad ibtubba la gooya aslimatuhumaa labadii kulusba laga jaray ayagoo noolnool wa buqiradayna la dooxay khawaasiruhumaa kelyaha laga dooxay oo ukhida laga soo baxay min akbaadihimaa beerarkoodii laga soo baxay labadii beerba waa laga soo bixiyey rag baa ku baxay haliyoo maarata qandooda oo kurski maqan yahay oo calooshi laga soo riday oo beerka halkaas inta loo dhacay laga soo siibtay ayaanu imaaday uromayda walam amlik mahana nin buu leeyahay caynaya labadooda indhood ilintii baan ceshan waayey xiina ra'aytu markaan arkay daalika almandara araggaa foosha xun minhumaa labada halaad markaan ku arkay ilihii baa ilintii baan xajin waayey bu yidhi waa iska ilmayey bu yidhi nin aroos oo kabaraad ah oo asagaba kaalmo u baahan intii yarada gacanta uu ku soo dhigay oo haddana laga khasaariyey ilintiiba halkay soo dhaaftay buu faqultu waxaan idhi buu yidhi man facala haada war sidaan yaa yeelo sidaan ii galay yaa geela iga gowracay faqaaluu waxay dhaheen facala xamzatu bnu cabdilmualib adeerka xamza bnu cabdilmualib yaa saa yeelay baa liidhi meel foga u raadini wa huwa xamzana fii hada albeyti guriganuu ku jiraa fii sharbii fii jamaacati sharb koox jamaaca oo cabbaysa khamro oo miral ansaari reer ansaariyaduna dhex fadhiya meel meeshaana guri lagu jira khamradii baa la wada nugaya loo cabbaaya koox haweeniya rag iskugu jira weeyaan mid baa u heysayso oo hees u qaadayso o wax u qaadaysa ila dadka khamrada iyo qaadkiiya cuna heese iyo waxyaala iyo jini kalea ku dhex jira oo kusii shira <coughs> marka koox meeshanoo hadallaa ayaa u heysaysa fantalaqtu markaasaan tegey buu yidhi waan isi sii daaya xaggaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam xataa adkura ilaa aan oga galay cala nabiyi nabiga calayhi salaam wa cindahu zayd bnu xaarifa mawlihiisi zayd bnu xaarid ibnu sharaaxbiil alkelbi oo la fadhiya facarafa wuxuu gartay nabigu annabi sal slam fii wajhi wejigeyda wuxuu ka gartay alladii mushkilada iyo dhibaatada iyo musiibada aan laqiitu la kulmay dhibka aan la kulmay bu anigoo laba hadlinba iyo wejigay ka akhristay rasuulka calayh salaam cali oo rafaasan murug ka muuqata ka aabo ka muuqata oo soo socda waa kan faqaala nabiyu nabigaaba ku bilaabay calayh salaam wuxuu yidhi maalak warma qumanige maxaa kugu dhacay maxaa si kaa ammaanta maxaa ku asiinay faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allahu ma ra'aytu ma arkin kaliyow maanta oo kale qadu weligey maanta oo kale weligey ima soo marin maanta oo kale waa wax laga sheekayn doona ima soo marin maxaa yeelay caddaa xamsatu adeerkeen xamsa nabiga iyo cali ba adeer buu yahay calaa naaqatayya labada halaadba waa ku xadgudbay fajaba asnimatan wamaa labadii kurus buu ka gooyay wa baqara wuxuu dooxay khawaasirihimaa kelyahana waa ka dooxay baqara khawaasirahumaa wahaa baraarugay rasuul allow huwa xamse daa waa kan fii beytin guriba imika dhex fadhiya asagoo haliisa u galay macahu waxaana la fadhiya sharbun koox cabays koox cabaysaana la fadhido halkaasaa la qayilayaa oo la marqaansan yahay waa intaan khamrada la xarimin wey umulkhabaaif bay weligeed ahayd fitno iyo dhibaato iyo cadaawad waxaan ahayn weligeed lagama faa'idaysanin laakiin in yar yarbaa loogu soo dhutinaayo waxyar wax yarbaa intaasoo ka qarni qarni iyo caddaayeenoo abba ka soo gaar bay marka hadeena markii dambea si taasoo loo xarimayo fahal antum muntahuna layidhi ka jawaaba ma daynaysaan mise ma daynaysaan waa kii la yidhi cumar radi allahu canhu intahaynaa u yirideeno xumaanteedoo dhan baa bannaanka lasoo dhigay waana la yaqaanay marka intaan la xarimin ka hor yay aheedoo dhibaatadan ayna weeratay waa wax u daran nafta u daran maalka u daran diinta u daran caqliga u daran cirdiga iyo sharafta qofka shanta daruuriyaatulkhamsada la yidhaahdo ee adyaanta samaawiga dhammaan ay isku wada raaceen iyo khamrada iyo maandooriyuhu iyuu khatar adag ku yahay diin waa baabi'iyey dunyo iyo xoolana baabi'i caqlina baabi'i hadday noqoto raganimo iyo khiyaarnimo iyo sharaf iyo dadannimona waa baabi'iyey marka wax aad iyo aad u xun weeyaan walidaalika lagu tilmaamay alkhamru um lkhabaaif wax allaala wixii xun o dhan bay hoy u taha khamradu qofka hadduu maandooriya u bilaabo noocu ka ahaadaba waxaa weeyaan xumaanta inteedii kale oo dhanna waa albaabkeeda way furan yihin wuxuu daynaya iyo wax ka reeban ma laha wakaa marka saxaabigii jaliilka ahaa radia allaahu canhu waxa uu ku dhacay geel dad leeyahay buu gogowracay tooridna halkuwa la fadhiyaa rasuulkana calayhi salam hadalku ku dhawi doona fiiri fadaca nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigaa wuxuu u yeedhay biridaaya gu'is go'yga dharkeera buu yidhi fartada gu'i buu huwaday rasuulka calayh salaam waa qaar qaawala marka hore uma intalaqa markaasuu nabigu tegay yamshi asagoo socda wa tabactuhu waan raacay buu leeya cali nabiga anaa aniga iyo wazayd bnu xaarioo la fadhiyey xataa ja'a albayt aladii gurigii buu yimid nabiga calayhi salaam fiihi xamzatu xamse guriguu ku jiray ayuu nabiga soo hor istaagay fastaadana markaasuu idan dalbay soo galaa buu yidhi guriga meeqaa iskale qof meeqa qof hal nin iskale fiiri hadalkoodii faadinuu lahum hal mar bay wada bulaabeen way wada idmeen waa dad sarqaasa waxba iska ogeen ninka guriga iskale un baa soogal ku dhihi kara intooda dhan ba wada idmeen soogal bay dheheen waxba iskama oga fa ilaahum sharbun waa koox khamro cabaysaba fatafiqa rasuulu lahi sal slam wuxuu guda galay yaluumu inuu canaananayo xamzata xamza fii maa facala wuxuu sameeyey ficilkaa xune wuu sameeyey iyo xadgudubka uu ali ku sameeyey haddaadan kaalmaynaynona kaalimayna wiilka yar ee walaalka uu dhalay maxaa dhibaatada ugu geysatay waa canaantay fa idaa xamsatu xamse qad samira waaba nin sarqaansanba muxmaratan caynaah labadiisa indhoodna ay guduuteenba ninkii nin qumanoo joogaba ma ah waa nin sarqaansan ninka lala hadlaayo indhihiina waa casaadeen fa nadara xamsatu xamse wuxuu fiiriyey ilaa rasuuli illah nabiga calayhi salaam buu fiiriyey si qalad si qalad buu u fiirinayaa wuxuu ka bilaabay lugahay cidiyu ka bilaabay tiirada in yaryar buu u soo waday uma sacada anadara araggiibuu koro u qaaday fanadara markaasu wuxuu fiiray ilaa rugbatayhi ilaa lowdihuu gaarsiiyey fiiradii uma sacada nadara araggiibuu kor u qaaday fanadara wuxuu fiiray ilaa surati ilaa xudunta nabiga uma sacada nadara indhihiibuu kor u qaaday fanadara ilaa wajhi markaasuu wejigiisa fiiriyey isagoo indho guduuda waa kan uma qaala xamzatu xamze markaasuu wuxuu yidhi hal antum adiga cali isku daro wax kale miyatiin ilaa cabiidun addoommo un liabi aabbahay sooma tihiin Ah, aabbahay cabdilmualib labadiinan aabbayna dhasha cabdulaahi iyo abu labadaba waxay addoommo u ahaayeen u khunduucsanay adeegsan jiray aabbahay addoomihiis baatiin marka addoommu ku tilmaamay facarafa rasuulu llah xamse oo la yaqaana qiimihiisa iyo sharaftiisa iyo difaaca rasuulka calayh salaam iyo ixtiraamkuu nabigu u qabay hadalka waxa ka keenay nin quman oo maskaxdiisa imaankiisa uu joogay inuun ahayn buu gartay rasuulka alayh salaam carafa rasuula annahu qad amir ninka nin sarqaana inuu yahay oo wareersan oo caqligiisa tegsan yahay ayuu gartay markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam difaac galay qaabka uu maarata oga badbaadi lahaa seeftii oo dhiigaysana waa taalla meesha taalla fanakasa rasuulullah nabiga calayh salaam baa siqay calaa caqibayhi labadiisa cerbood alqaaqaraa gadaal gadaal buu u baxay hore horeeduu u baxday dhabarka laga dhufan karaa isagoo iska fiirinaayo gadaal siibta nabigu kharajnaa macah isaga maciisaan baxnin rasuulka calayhi salaatu wasalaam alkhamru umu lkhabaaif shaahid waxaa weeyaan faygaas nabiga calayhi salaam uu cali wax ka siiyey xaggee laga keenay waxaa laga keenay khumuskaasa laga keenay khumuskaas ayaa laga siiyey shameeladoo meeshii khumuskeed yaa neef geela laga siiyey cali bin abi aalib nabigaana tasarufka iska leh meeshuu u gartay masaalixdii u gartay ku bixinaya qaala xadaana cabdاlcaزiiz bn cabdillaahi اlwaysi qaala xadaana ibrahim ibnu sacd ibn ibrahim ibn cabdiraxmaan bn cawf aلzuhri can saalix ibnu kaysaan muadibu awlaada cumar bn cabdilcaziz baa dhaha cumar bin cabdilcaziiz carruurtiisu edbin jiray saax ibnu kaysaan oo macallin u can ibni shaab azuhri moxamed binu muslim qaal akhbaranii curwat bni zubayr baa wuxuu ii warramay ana caaishata uma almu'miniina radia allahu canha akhbaratu inay u warrantay curwe ana faatimata gabadhii faatimata zahra ahayd radia allahu canha ibnata rasuuliillaah rasuulka calayh salaam gabadhiisii weeyaane sa'alad abaabakar sidiiq waxay weydiisatay bacda wafaati rasuuliillaah nabiga calayh salaam markuu geeriyooday kadib an yaqsima allaha inuu u qaybiyo wax ka siiyo miiraaha dhaxalkeedii oo mimaa wixii ataraka rasuullah uu ka tegay calayh salaam mimaa xoolihii a afaa allahu ilaahay u soo celiye calayhi nabiga fadak iyo sahmigiisii khaybar banu nadiir iyo banu qurayda wixii nabiga ku soo hagaayay uu ahaa gabadhii nabigaan ahay isagoo dhalay bintu sulbi anunbaa ka jooga sidaa darteed waxaan rabaa inaad niskagaysiiso fain kaanat waaxidatan falahaa nisfu ayay deliishatay keligay baan ahay bintu sulbi baan ahay niskii aabbaahay xoolihiisii ayaan u fadhiyaa bay tiri binasi qur'aani faqaala laha abubakar cumuumkii bay qaaratay inay gabadh ay tahay bintu sulbiya aabbaheedna uu yahay waxa dhintay intaasba saxiix runa wey laakiin nabiga calayhi salaam qof caadiya may ahaen qof sida dadka kale loo dhaxla may ahaen axad wuxuu ahaa caam linaas dadkao dhan caam u ah buu ahaa waa nebi rasuul ah wasfi gaar uu leeyahay oo sifaat nabiyaashii kale uu ka shabaho ayuu nabigu raacay calayhi salaatu wasalaam waa xasuusiyey abubakar inayna ogeyn baa laga yaabaa faqaala lahaa abubakar baa wuxuu ku yidhi gabadhii ina rasuula اllahi sala اllahu alيh wasalam qaala wuxuu yidhi faadumay laa nuurauna nama dhaxlo maa taraknaa waxaan ka tagno sadaqatun sadaqa wey annagu waxaan ka tagnaa macshar alambiya baa soo arortay nabiyaaloo dhanba xoolo lagama dhaxlo cilmi iyo diinun baa laga dhaxlaa wawaria sulaymaanu daawuuda sulaymaan calayhi salaatu wasalaam waria sulaymaanu daawuuda buu dhaxlay laa nuurau ma cilmigii iyo xikmadii iyo waxaas wey laa nuurafu maa taraknaa sadaqa sadaqa wey faqalibat faadimo waa cadhootay bintu rasuulilah ijtihaadkii baan isku garamaray way cadhootay waxay tidhi haddaad dhimatay yaa ku dhaxli carruurteeda ay dhaxli ani miyaana carruurta nabiga ahayn sala allah alay waslm carruurtiisa maxamed aanan ahayn fahajarat abaabakar wayba ka hijrootay gurigeeda mayna soo dhaafin falam tazal kamayna zuulin muhaajiratahu inay ka haajirayso xataa twufiyad ilaa laba oofsaday ayagoon u imaanin bay yaa la oofsaday laakiin abubakar baa u tagay sidii riwaayaoyinka qaar soo aroorayso markaasuu deena idan weydiistay markii xanuunsaneed weliba cali baa wuxuu yidhi abubakar baa idanku weydiisanaya msma u idmaa adiga haddaad ogashahay raalli ma ka tahay haa u idan markaasuu la hadlay oo u cuurdaartay oo uu yidhi aniga xumaan aan ii qaba ma aha markay ka hadashay qaraabadeedii iyo nabiga qaraabadii calayhi salaatu wasalaam inay ahaayeenna waa kii dhihi jiray wallahi laqaraabatu rasuuli illaahi sala allah alay wasalam axabu ilaya an asila min qaraabatii qaraabada nabigaan ka jeclahay inaan xiriiriyo aniga qaraabadayda ee meeshan daliil iyo nas cad baa yaalla nabi inaad la dhexlaynin xiriirintii kale iyo wanaaggii kale iyo waad nugu leedihiin karaamadii ahlu bayti rasuulilah ayaa tihiin laakiin dhaxal hadda ma yeeli karo nasba hortaagan ilaaha laga oofsado sidiiba ka hortag wacaashad waxayna nooleed bacda rasuulilah nabiga gadaashiisa calayhi salaam sittata ashhur lix bilood bayna nabiga ka dambaysayba lix bilood kadib waa dhimatay markii lix bilood la joogay awlaadu sulbi muxamadin calayhi salaam addunyada waxba kama joogin bacda sitta ashhur nabiga markuu dhintay kadib ilmo uu dhalay oo isaga uu toos oga soo baxay awlaaddiisa ka mid ah oo noolaa ma jirin owlaadul awlaadin baa joogay un carruur awuu yahay qaalat waxay tidhi wa kaanat faadimatu faadima waxay tasalu tii weydiisata abaa bakrin nasiibahaa qaybteedii ay ku laheyd mimaa taraka rasuuluullah wuxuu nabiga ka tegay min khaybar sahmigii khaybar khaybar laba qaybood bay ahayd xoolihii khaybar iyo yuhuudda laba qismi bay ahaayeen qismina wuxuu ahaa canwa iyo xoog qaybna wuxuu ahaa sulxi iyo heshiis wixii xoog ahaa khubus baa laga saaraya nabig waxbuu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam wixii suluxiyaana nabiga gacanta ku hayay oo maamulka caamka gacanta ku hayay khaybar wafadakin iyo meeshaa fadag liraa dhulkiiyo beeruu ku lahaa ayay rafaygeed wa sadaqatahu sadaqadiisa bilmadiina madiina uu ku lahaa sadaqada madiina lagu sheegay waa banu nadiir madiinay ka tirsaneed fa abaa abu bakar waa ka diiday calayhaa faaduma daalika inuu dhaxal toosa siiyo wa qaala wuxuuna yidhi lastu miihi faadumay waad ugu weyntahay laakiin taarikan mid ka tegaaya ma ihi shay an shay kaana rasuulu llah rasuulka calayhi salaam uu ahaa yacmalu bihi kii sameeya ilaa camiltu bihi waan samayn wuxuu nebigu sameeyey ee ficilahaan u sameeyey ama qowlahaanna u sheegay ama taqriiran siduu ahaan baan u sheegay kamana leexan kari fa innii akhshaa waxaan ka baqayaa in taraktu shayan haddaan wax ka tago min amrihi nabiga awaamirtiisii kamida ah, iyo ficil iyo aqwaal wixii isaga uun ku abtirsanayay nabiga calayi salaam diina haddaan ka leexdo waxaan ka baqayaa naziiqa inaan xaqa ka leexdaan ka baqi anigana inaan xaqa ka leexdo diyaaroomiyihi ama mirta nabiga alayh salaam xataa mawaacidii iyo yaboohi nabigu yaboohay waa kii dhihi jiray axadkii nabi maxamed alayh salam wuxuu yaboohayow moo imow waa kii dhihi jiray usaama binu zayd radia allahu canhu ciidankiisa nabigu u ogaa waa kii fuuliyey sidaa loo bixiyey yiri waa kii u istaagay diinta abubakr radia allahu canhu wa ardaa ee isku dayay in diinta meeshii lagu ogaa uu nabiga ku ogaa inaan hoos oga dhicin waana sameeyey radia allahu canhu labadii sano wuxuu isku dayey inay halkii ku soo noqoto wax allaala wixii inxiraaf iyo nifaaq iyo riddo ah oo soo baxay o dhanba inuu qanciyo markuu isku dubariday bu isagana tiisa imaatoo loo absaday cumar baa arrin isku dubaridan iyo dowlad isku hagaagsan oo fitantii daakhiliga ahaa iyo dhibaatadii iyo kacdoonkii gudaha laga baabi'iyey oo isku hagaagtay ayuu cumar radi allahu canhu usha u qabtay markaasoo ciraaq iyo shaam ayuu ka riday deena islamka meel walba geeyey fa amaa sadaqatuhu bilmadiina sadaqadii nabiga calayh salaam ee magaalada madiina banu nadiir iyo ku lahaa bani qurayda fadafacahaa cumaru ilaa caliyin wa cabaas cali baa cumar wuxuu u dhiibay xilligiisii cali iyo cabaas wuu dhiibay xilliga abubakr sidii nabigu ku maamuli jir ku maamuli jir markii xilligii la gaaro cumar cali iyo cabaas baa u yimid oo leh xoolaha nagu soo wareeji siduu nabiga calayh salaam ku maamuli jir an ku maamulno annagana xooga annaga iyo dhididkeena aan wax ku hello waddadii nabiga marinteeda maraynaynaa lakiin shaqada aan ka shaqaynayno shaqa nooga dhig shaqa abuur nooga dhig waa ka yeelay wa amaa khaybaru khaybar iyo wafadakun fadak dhulka la yidhaahdo fa amsakahaa cumaru cumar baa gacanta ku hayey leanna booskii nabiga asagaa fadhiya wa qaala wuxuuna yidhi humaa sadaqatu rasuuli illaah waa sadaqadii nabiga calayhi salaatu wasalaam isagaa dardaarma oo yidhi maa taraknaa fahu sadaqa waxaan ka tagna waa sadaqo kaanataa lixuquuqihi nabiga calayhi salaam xuquuqdiisa allatii xuquuqda tacaruuh ku soo darrinaysa wa nawaa'ibihi xawaadifta waxyaalaha nabiga calayhi salaam xuquuqah ee ku dhaca maaratay lagu leeyahay iyo wixii nawaa'ib ah xawaadista waxaa timid maalan abaaraa dhacay waxaa dhacay masaa'ib baa dhacday masaa'ibtaasi samaawiga rabbaaniga ah wixii markaas soo dhaca iyo wixii soo dariyo oo loo baahdo sida ciidanka oo la hubeeyo oo farda iyo alaab loo sameeyey iyo masaalixda caamka iyo waxaas lagu bixin jiray wa amruhumaa amarkooda ilaa weliyi lamri ninka umuurta muslimiinta gacanta ku haya mar walbaba ayaa gacanta ku haynaya qaala wuxuu yidhi fahumaa calaa dalika ila alyowm ilaa maanta sidaas weeyaanoo waxba iskama bedelin zuhri baa hadalka wata ama curwe qaala abu cabdillaahi albukhaari wuxuu leeyahay ictaraaka lafdigaasi kaanataa lixuquuqihi alatii taruuhu lafdigaa taruuhdaasu deenaa taruudaasi yaa wuxuu leeyahay ictiraaka lafdi qur'aan ah oo qur-aanka kariimka ka mida in naquulu ila ctaraaka bacdu aalihatina bisu ayadaasu marka kula aaday ictiraaka iftacalta nacam ifticaal weeye min carawtuhu baa laga keenay carawtuhu idaa qashawta markaad daboosho wax oo faasabto waad asiibto Ah, marka tacaruuhu tusiibu asiibayso wa takshaahu daboolayso ictaraaka waxaa kugu asiibay oo kugu dhacay bacdu alaa talbisu bay kugu asiibeen waminu yaruuhu wactaraanii alfaadaasi markaa hadday noqoto muxuu ahaa ficilka mudaaric iyo hadday noqoto masder iyo ishtiqaaqaadkaas iyo tasriifkaasi wuxuu ahaadaba aslu kelimadaasi carowtu bay aheede macnaheeduna asabtu wey intaa un ka fahan waxaa weeyaan wixii ku asiiba ayaa carow la dhahaa ama ictiraa la dhahaa qaala xadaanaa isxaaq ibnu muxamed alfarawi qaala xadaanaa malik ibnu anas ibn abi cabdillaahi alasbaxi can ibni shihaab azuhri can malik ibni aws ibn alxadaaan wa kaana muxamed bnu jubayr ibnu shihaab baa wuxuu ku leeyahay muxamed ibnu jubayr riwaayana jubayr bnu mudcim ibnu cadiy maxamed ibnu jubayr wuxuu ahaa dakara lii kii ii sheegay dikran sheegitaan min xadiiihi xadiii maalik buu iga warramay dalika ikara xadiidka maalik ibnu awsal binu xadaaan uu hadda ka sheekayn doono cumar ka sheekayn doono wuxuu leeyahay moxamed ibnu jubayr baa marka hore ii sheegay biwaasita ayuu kaga qaaday hadda can ibni shihaab can maalik bin aws oo maaha wuxuu leeyahay marka hore can ibni shihaab can moxamed ibnu jubayr can maalik ibnu aws bay heedoo isaga iyo sheekhiisa maaliga waxaa u dhexeeyey moxamed ibnu jubayr baa u dhexeeyey wa kaana moxamed ibnu jubayr wuxuu ahaa buu leeyahay zuhri baa hadalka wata ibnu shihaabe dakara lii kii ii sheegay dikran sheegitaan min xadiiihi xadiidii maalik ibnu awskan hadda aan kuu sheegay magaciisan axa iyuu ii sheegay daalika i kana maxamed bnu jubayr baa da ka hor ii sheegay marka anoo waasadadaa taagan baanan shaykhu shaykhihii ayaan anigta su-aaday fadalaqtu waxaan aaday oon tegey xataa adkula ilaa aan u galay calaa maalik ibnu aws maalik ibnu awskii uu maxamed bnu jubayr iga warramay oo shaykhiisii aabaan toos oga qaaday sanadka caaliga aad bay ugu dawaali jireen salafulumma in shaykhu shaykh la aado sanad caaliga wax laga barto waa lagu dawaali jiray fainطalaqtu xataa adkula calaa maalik ibni awsin ayaan aniga toos ugu tagayoo fasa'altu waxaan weydiiyey can dalika alxadiid xadiidka moxamed ibnu jubayr ibnu mufawr oo ibnu jubayr ibnu mudcib uga warramayo ayaan isagii weydiiyey faqaala maalik maalik baa marka bisanadin mutasil si toos uu igu warramay baynamaa ana jaalisun buu yidhi anaa ku warramaya anoo fadhiya fii ahli reerkayga iyo ciddayda anoo iska jooga xiina wakhtiga mataca nahaaru ay maalintu kor noqotay mataca nahaaru ay irtafaca nahaaru maalintu markay kor noqoto barqin la joogo idaa rasuulu cumara cumar bn khaaab radi allahu canhu inuu soo diray yaa waatayni guriga igu yimid buu yidhi cumar markaa amiirulmuminiin hogaamiyaha ummadda ah faqaala wuxuu yidhi ninkii lasoo diray ajib yeel oo aqbal oo imow amiir almuminiin soo ajiib waa kuu yeerayaae kaalay cumar baa kuu yeeraya amiirka kuu yeeraye fanalaqtu markaasaan tegey macahu ninkii baan raacay xataa adkula calaa cumara cumar baan u galay fa huwa cumar jaalisu wuxuu fadhiyaa calaa rimaalin sariirin sariir xarkaheed laysa baynahu asaga iyo wa baynahu sariirta xarkaheeda firaashun firaash ooma dhexeeyo mutakiun wuxuu ku dangigaa bakin ahaana calaa wasaaratin bakinoo min admin maqaar laga sameeye harqadeeda bakin harqadeeda maqaar laga sameeyeoo qallabsan ayuu ku dangiga bakin ahaan ka dhiganaya sariir xarka laga sameeyey oo haddana xarkaheeda go iyo bustay waxba saareenna waa ku jiifaa tabti uu nabiga ugu tegay calayhi salaatu wasalaam isagoo oo maalin amaa ka mida u jiifa oo cumar uu dhihi jira rasuul allahu intuu ilmayo ooyey faris iyo ruum boqorrada adduunkama waxaa markay ku jiifaan adigana ma sidanaad tahay waanta rasuulullah nabiga waa kii calaamani jiro dhihi jiraa fii shakin anta ibnu khadaab ma shaki baa kugu jira nimankaa adduunyadii baa loo soo dejiyay adna aakhiraad leerayso raalli kuma tihid tii baa kusoo duxiyey cumar radia allahu canhu asagoo xilligiisii futuuxaad iyo barwaaqo iyo khanaa'im la helo wax walba la heli karo ayuu wuxuu doortay inuu ku tago sidii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku ogaa fa sallamtu calayhi markaasaan salaamay buu leeyahay waxaa hadalka wata maalig ibnu aws cumar baan salaamay uma jalastu waan ag fadhiistay faqaala wuxuu igu yidhi buri yaa maali yaa maali maalik binu aws buu ahaa soo maaha marka tarkiim baa la yidhaahdaye yaa maali yaa maalu labadaba waa la dhihi karaa luqatu man yantadir iyo luqatu man laa yantadir waxaad tidhahdaba yaa maali maaligow inahu qadima calayna min qowmika qowmkaada iyo qowskaadaad ka dhalatay waxaa noo yimid ahlu abyaatin reero ciddiinna ah oo weliba qulquayo oo dagaag ah abaar ay ku habsatee ku dhacday ayaa noo yimid waqad amartu waxaan u amray fiihim ayaga biradfin xogow dhaqaalaho horqadareen oo magadi lagu seerseera lagu talagalo raashin iyo cunto iyo xoolaha ayaan u amray oo yidhi khasnadaha laga soo bixiyo iyo bakhaarka dowladda ee faqbiduu adiga u qaat faqsilhu baynahum u qaymi muhiimadda u istaag annaga waa bixinayna adna u qaymi reerkiini weeyaan faqultu markaasaan waxaa idhi yaa amiira almu'miniin low amarta low haddaad amri laheed hayri qof aan aniga ahayn xoolo iyo qaymintooda uguta wax dhib badan yaa rag sharafta ka qaado oo dhibaato u keenay oo xam iyo tuhme iyo dhibaato u keenay xoolaan qaybinaya waxaad aad u istaagto in lagu xamani oo lagu dhibi waa wax meel oola wey dhibaato inay ku soo gaadho dhici karto simbiraxo inay ku soo gaadho hunguri adna ku galaa dhici karto marka xoolo iyo dad wax loo qaqaybiyo waa wax iska dhib badan markaasu wuxuu yidhi qof kale maad u dhiibtid xoolahan qaala wuxuu yidhi faqbidhu ayuha almaru waa cumar adi radia allahu canhu qaad baan ku yidhi xoolahan ayuha almaru qof yahu maalik baa marka hore lagu ahaa tir tartiiba weliba tarkiima ayaa loola hadlay hadda hadduu isoo celiy hadda ku soo celiyey waa lagu yaradkeeyey waryaa qof yahow xoolaha qaad baan ku yidhi fabaynamaa ana jaalis anoo fadhiya cindahu cumar agtiisa anoo fadhiya ataahu xaajibuhu xaajibkiisi <clears throat> baa u yimid yarfaa la dhihi jiray ninkii albaabkiisa wuxuu saaraa ee dadka u kala tartiibinaayey ee qofkii idan weydiisa u sheegaya hebel baa taagan xaajib baa la yidhahdaa ninkaasuu u yeedhay yaa u yimid mawlihiisana wuu ahaa faqaala wuxuu yidhi hallaka fii cumaana wa cabdiraxmaan ibnu cawf wazubayr ibnu sacad ibnu abi waqaas raggaas casharat ka dambeeyey ee <clears throat> ragga qiimaha badan saaxiibadaadii hore ayaa albaabka taaganaya yasta'dinuun idan bayna weydiisanayaan ma soo gallaa bay leeyihiine ma ogosha inaan soo geliyo qaala wuxuu yidhi nacam haa soo geli raggaas faadina lahu markaasu u idmay aad buu u qiimayn jiray raggaasi musaabiqiin awaliinta aad buu qiimayn jiray radi allahu canhu arda weliba xataa markii uu u yimid yarfahaasiyo midku ahaaba nin laba saxaabi sheegay mid saabiqiintii kamidoo ah hore raggii hore islaamay ah iyo mid gadaalkiisa soo islaamay ayuu rabaa inuu sheego hebel hebel baa kuu taagan kii dambe ee islaamnimadiisa dambaysa magaciisa hormariyey markaasuu wuxu ku eeli hadalkaada markaasuu canaantay oo yidhi sidii loo kala horreeye u kala sheeg ragga hebel iyo hebel dheh sidii diinta loogu kala horreeyey ayaa loo kala sheegaya waa sidaas sabqiga iyo saabiqiinta iyo horayntu aad iyo aad bay qiimo u leedahay nacam waaba laiskugu duceeyaaba rabbi akfir lana wlikhwanina sabaquuna biliimaan baa la yihahda kuwii diinta nooga horreeyey ilaah iyo anagaba noo damiyo dhaaf ayaa la yihahdaa markaad baxia qorayso albaxu alcilmi aad qorayso fuqahada markaad ka hadlayso waa inaad abu xaniifa hormariso haddaad tidhaahdo shaafici waa axmed waa maalig abu xaniifa u dambaysiiyo erkaas baa lagaa saari ah, abu xaniifa waa inaad horraysiiso maalig ood ku xujisiiso shaafici ku xujisiiso axmed ku xujisiiso arday isku haya raggaas kale marka sida u kala horreeyeen ayaad u kala horraysiin qiimahaasaa la rabaa marka seedaa buu yidhi faadina lahum waa u idmin fadakhaluu waa soo galeen fasallama markaasay salaameen amiiruulmuuminiin cumar wajalasuu waa fadhiisteen uma jalasa waa yar fadhiistay yarfaaya sidan wax yar buu albaabkiisii fadhiistay uma qaala waa kan isagoo orda haddana hal laka ma rabtaa ma soo daaya fii caliyin cali bin abi aalib iyo cabbaas ninkaa iyo wiilkaa adeerka isku ah ayaa irka taagan qaala nacam biyuu soo daa faadina lahumaa waa u idmay fadakhala waa soo galeen labadana marka xoogo mushkila ka dhexaysaayo muran iyo khilaaf baa udhexeeya wiil iyo adeerkii maal baa lasku hayaa fasallamaa way salaameen cumar fajalasaa fadhiista faqaala cabbaas baa isla markiiba dhawaaqay wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin amiirumuminiin idli kale xukun bayni aniga iyo wa bayna haada cali ma dhahay waa isku cadhaysan yihiin weliba hadalla adag riwaayo kale hada alkhaain kadaa bu ku yihi waa canaantay wiilkan xun iyo anigana kale xoog adeerkii weeye cabaas marka waa canaantay bacd riwaayaat na kale xukun wahumaa yakhtasimaani waxay ku doodayaan fii maa xoolihii afaa allahu ilaahay u soo celiye calaa rasuuli rasuulka oo min maali bani nadiir xoolihii banu nadiir ee nabiga calayh salaam gacantiisa ku jirtay ee feyga la dhihi jiray danaha caamkana lagu maarayn jiray reerka nabiga alay slam laga masruufi jiray kiibaa intay codsadeen oo dheen noodhii baan ku shaqayna waddadana aan marine iyo labadoodii dabca mid kamida kalib ka qaato waa isu khilaafeen marka aniga qaadi alaa qaadi markaasuu marka cabaas wuxuu wiilkana kala bixi faqaala rahdu cumar intuunan hadlinba nimankii saxaabadaha cumaanu iyo wa asxaabuhu raggii la fadhiyey casharatu mubashiriinta ayaa waxay dhaheen yaa amiira almuuminiin iqli kala xukun baynahumaa labada nin wa arix u kala raaxi axadahum midkood u raaxi min alakar midka kale midkood mid kale uga raaxi midna xukun midna ka xukun hadduu xukunku saa weeyaane xukun kala gooya oo doodan iyo murankan joojiya ku kala saar wiilkan iyo erkii waa isku rafaasan yihiin faqaala cumar baa wuxuu yidhi taydakum ayuu yidhi tartiibsada taydakum ita idaabay ka dhiganta tamahalu haboobina oo haiskala soo ordina qisadan iyo masaladan siday ku timid nimankadana a soo baashanay wixii arrintooda ay isku hayaana warkoodaan ku ina siini banaankaa soo dhigay waxay rabaan iyo sida aan isku ogeyna way iskhilaafsan tahay sidaa darteed taydakum isdejiya istartiibiya dibo kale xukuna la soo ordinay anshudukum biاllah ilaahay baan inagu baariyey alladii ilaahay biidnihi idankiisa taquumu sama walard erarkan iyo ardooyinkan maamulkooda aan wax isku dhaca jirin nadaamsan nadaamkaa allah idankiisa ay ku socoto allahaasaa inagu baariye hal taclamuuna ma ogtiin ana rasuula lah sal slam qaala inuu yidhi laa nuurafu nanama dhaxlaayo maa taraknaa waxaan ka tagna haddaan nabiyaal nahay sadaqatun sadaqa weeye soodhanaya muu dhihin calayh salaam nabo lama dhaxlo yuriidu asagoo ola joogo maa taraknaadaasi rasuulullah sal slam nafsu asagoo ola jeedo ilaa nabiyaashii kale tagabe qaala rahdu kooxdii saxaabada waxay dhaheen qad qaala dalika warkaa nabigu waa yidhi nana dhaxli mahayo faaqbala cumaru cumar wuxuu ku jeedsaday calaa caliyin cali wa cabbaas buu ku jeedsaday labadii saysatay faqaala wuxuu yidhi ashudukm allah ilahay baa inuu dhaariye ataclamaani ma ogtihiin ana rasuula alahi sal slam qaala dalika inuu hadalkaa yidhi mana dhaxli mahayo xoolahan hadda dhaxalka aad u joogtaan aan qaybsanad ku haysaan nabigu inuu yidhi mana dhaxli mahayo oo xoolihiisa aan la dhaxlaynin warkaa ma maqasheen qaalawaxay dhaheen qad qaala dalika nabigu hadalkaa waa yidhi qaala cumar baa wuxuu yidhi fainii uxadiiukum marka waxaan idinga sheekaynayaa raggiinan can haada alamri amarkaan idinga sheekeen waxay nimankale isku hayaan waa xoolo fey oo hanabil gacantiisa ku jiri jirtay oo fey ku yimid dagaallaan ku yimid xoolaha isagaa idiinga warrami in allaha ilaahay qad khasa wuxuu khasisay rasuulahu sala allahu alay wasalam wuxuu ku gooni yeehay fii hada alfey xoolahan dagaal la'aan dagaal la'aan gaalada looga soo qabtay bishayin waxbuu u khasisay lam yucdihi uuna siinin axaddan qof kayro keyrkii ah qof aan asaga ahayn salaaxiyaad iyo awood la siiyey aan la siinin ayaa nabiga calayh salaatu wasalaam la siiyey uma qara wuxuu akhriyay wama afa allahu calaa rasuuli minhum ilaa qowli qadiir wuxuu ilaahay rasuulkiisu u celiyey famaa awjabtum calayhi min khayrin waa rikaab wax fardaa iyo wax awr iyo dagaal aad ku qabsateen aad ku degdegteen aad ku qabateen dhulkan iyo xoolahan iyo beerahan maba jirin kol hadday sidaa tahay ilaahay iyo rasuulkiisa gacantiisa ku jirtaa falilaahi walirasuul wey fa kaanat haadihi khaalisa xoolahaas isaga ay feegayeen dagaallaan la qabtay lirasuulillaahi bay khaas u ahayd calayhi salaam wawallaahi baan ku dhaartee khaas ha u ahaatee maxtaazahaa lama gooni noqonin nabigu diinakum sukadiinna sokadiina nabiga calayh salaam isagoo oo awood u leh oo asaga loo daayay inuu siduu rabo u maamulo haddana nabiga gooni lama marinin inagama gooni noqonin inagama qadinin wala istacfara biha ma dooranin calaykum korkiina inagama dooranin naftiisa calayh salaam ma dooraninoo waxa inagama qarsanine qad acdaakumuuhu waa kii ina siiyey wabasa firdhiyo kusii daayey fiikum dhexdiinna xataa baqiya ilaa uu ka soo haray minhaa xoolaha fayga ee faraha badnaa haadalmaalu intan yaree beertaa ka soo hadhay intii kale waa kii idii qabiy nabiga calayh salaatu wasalaam fakaana rasuulu lahi sal slam wuxuu ahaa marka yunfiqu kii bixiya calaa ahlihi reerkiisa nafaqata sanatihim sanad waxay cuni lahaayeen min hada almaal reerkiisa waxay sanad cuni lahaayeen beerta markii doodo yaa ciddiisa loo dhigi jiray nabiga calayh salaam siddeetan maaragtay wasqi oo timirah iyo labaatan shaciira ayaa loo dhigi jiray reerka nabiga calayh salaatu wasalaam uma yaakudu wuxuu qaban jiray maa baqiya inta soo hadhayna gacantu ku hayi jiray oo fa yajcalu wuxuu ku bixin jiray majcala maalillaah xoolaha ilaahay xoolaha caamka ah ee danta caamka iyo dowladda masaalixdeeda guud loogu talagalay hadday noqoto in maaragtay ciidanka lagu diyaargareeyo iyo hadday noqoto dadka araamisha iyo aytaamta iyo agoomada waxaasi wadooyinka iyo qanaadirta iyo buundooyinka waxaas ayaa masaalix caama la yidhaahdaa danaha caamka lagu bixin jiray fa camila rasuulu lahi sal slam nabigaa ku shaqayn jiray bidalika sidaas xayaatahu intuu noolaa sidaasuu ku bixin jiray inta reerka laga siimay inta kale dowladda iyo dakhliga dowladda iyo maalka iyo xoolaha dowladdu lahan jiray anshudukum billah nimanku kusoo jeestay haddana ilah waan u dhaariya hal taclamuuna ma ogtiin dalik arrinkaa sheegay qaaluu waxay dheen nacam haa uma qaala licaliyin wacabaas buu kusoo jeestay wuxuu ku yidhi anshudukum allah ilahay waan ugu dhaariyay hal ma ogtiin dalika sidaa uu nabigu maamuli jiray qaala cumar wuxuu yidhi markaasi ayagoo nacam dheen qaala cumar wuxuu yidhi uma tawafa allahu ilaahay wuxuu oofsaday nabiyahu nabigiisa calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay oofsaday oo reer aakhara ka mid noqday adduun ka tegey faqaala abuu bakar baa wuxuu yidhi ana waliyu rasuuli illaahi rasuulka ilaahay weligiisi baana calayh salaam booskiisi baan taagnahay umuurihiisi baan tawallinaya ood maamulaya khaliifatu rasuulillahi baaba la dhihi jiray faqabadahaa xoolihii faygahaa ee caamkaah ee gacanta nabiga ku jiri jiray waxaa la wareegay abubakar facamila fiiha wuxuu ku sameeyey ku qabtay bimaa camila rasuulu llah waddaduu nabiga ku shaqayn jiray calayh salaam ku maamuli jiray wallahi baan ku dhaartay wallahu yaclam bure cumar abubakar baa ammaanaya ilaahayna wuxuu og yahay inahu fiihaa camalka iyo shaqadaasi beertaa iyo dhulkaa feygaa uu ku shaqaynayey lasaadiqun inuu run ku sheegayo wa baarun uu yahay nin baari ahoo aan ina cisyaan la imaanin raashidun saalixulmaal wadiin ah nin diin iyo duunyaba maamulkeeda yaqaano rashiid ah oo waddada wanaagsaneed wax mariya inuu yahay taabicu raacsan lilxaqi xaqa inuu yahay ilahna markhaati buu ka yahay abubakr si wanaagsan buu maamulay uma tawafa allahu ilahay wuxuu oofsaday ababakr buu oofsaday fa kuntu waxaa noqday buu ilahay cumar ana ani waliya abibakrin abubakr weligiisii baa noqday booskiisa anaa ku fadhiistay faqabaltuhaa xoolihii o dhan baan gacanta ku dhigay sanatayn laba sanaan hayay min imaaratii madaxnimadeydii kamida acmilu fiiha aan ku shaqayn jiray bimaa camila rasuulullah siduu nabiga ugu shaqayn jiray calayhi salam laba sanaan ku shaqaynay wamaa camila fiiha abubakar iyo siduu abubakr ku maamuli jiray wallahi baan ku dhaa wallahu yaclam buu leh ilaahayna waa ogyahay inii anigu fiihaa maamulkaa ah asaga alle ah saadiqun inaan ku runsheegi baarun aan baari ahay raashidun aan maamul wanaagsanahay taabicun aan raacsanahay lilxaqi xaqa ilahayna waa ogyahay taskiyatu nafsi maaha xaqiiqatulwaaqic wey waa ardulwaaqic buu ka hadlayaa dhabtii xaqiiqadeeda dadkao dhanna ay isku raaceen cumar cadaaladiisa unbuu ka hadlay isma faanayo uma ji'tumaani labadiinna marka hadda ii marxabaynayo ee waxoo dhan igu waafaqay waa kala ii timaadeen cabaas iyo cali ow tukallimaani idinkoo ila hadlaaya wa kelimatukumaa kelimadiinuna waaxidun hal ay tahay hal dalab iyo hal ujeeddaad wadateen wa amrukumaa amarkiinuna waaxidun hal unbuu ahaa jiitani waa ii timid gaar ahaan yaa cabaas cabaasow tasaluna way weydiisanaya nasiibaka min ah ibni akhiika walaalkaa wiilkiisii nasiibkaad ku leheed adeer baa tahay casabaad leedahaye walaalkaa cabdullaahi wiilkuu dhalayo moxamed calayhi salaam nasiibkiisi baan rabaa baa tiri markii bintu sulba intayga qaato inta kale ana casabeen wajaanii haada kana waa iyimid yuriidu caliyan cali buu u yuriidu cali oo doonaya nasiiba imra'ati min abiiha asagoo afka gabadhiisa xaaskiisa ku hadlaayo oo nasiibkay aabbaheed ku laheed iyo niskeedii isagoo dalbaaya u hadlaaya ayuu isagana yimid faqultu lakumaa waa kaan inugu qaniciy inii sheegay ina rasuula allah sal slam qaala inuu yidhi laa nuurahu lanama dhaxlo maa taragnaa waxaan ka tagnay sadaqatu sadaqa wey falamaa badaa lii markuu ii daahiray kadib bay waxay dhaheen sadaqa miyaaha bas de xoolaha kollaba waa laga shaqaynayaaye aan ka shaqayno waxna aan ka dheefsanno waddadeedina aan marino falamaa badaa lii markay ii muuqatay an adfacahu ilaykuba inaan idiin dhiibo sidaas sheegteed qultu waxaan idhi inshitumaa haddaad rabtaan dafactuhaa waa idin ilaykumaa idinkaan idin xoolahaas nabiga calayh salaam sadaqadiisa calaa shardi baan igu dhiibi ana calaykumaa korkiinna inuu yahay cahdallaahi ilaahay ballantii iyo miihaaqahu ballan weliba dhaarnawaadkeeyey inaad la tacmalaani fiihaa aad ku maamulaysaan aad ku shaqaynaysaan bimaa camila fiiha rasuulu lahi sal slam siduu nabiga u maamuli jiray wa bimaa camila fiiha abubakar si u maamuli jiray wabima camiltu fiiha saan u maamulo mundu wallaytuha labadii sane anigaa mas-uuliyadda gacanta ku hay ballan ma gasheen markaasaad faqultumaad tidhaahdeen idfaxaa ilayna noo dhiib ballantaa iyo heshiisaa noogu dhiib ayaanay tidhahdeen fabidaalika sidaas iyo cahdigaasaan dafactuhaa ilaykuma inugu dhiibay xoolahan xoolo caama inay tahay oo maslaxo caama oo gudayta oon la dhexlaynin saasaan inugu dhiibay idinkana wax ka raagsataan haddana waxaad leedihin noo kala go qayb baabaad u taagantihin in ini qaybiyo ayaabad rabtaanba warkii aan mar hore inaga qanciyey baa ku soo laabateen faashudukum bilahi baan ugu dhaariye hal dafactuhaa ma dhiibay dhulkaas ilayhidaatuhaa nimankii kale ugu jeesaday ilayhi ilaykumaa hal dafactuhaa ilayhima labadan cabaas iyo cali muu dhiibay bidalika shardigaa moogu dhiibay qaala rahdu kooxdii waxay dhaheen saxaabada aha nacamhaa uma aqbala calaa caliyin wacabaas ugu jeesaday faqaala wuxuu yidhi anshudukumaa bilah ilahi baan ugu dhaariye hal dafactuhaa ilaykuma bidalika saanay nugu dhiibay qaala waxay dhaheen nacamhaa xoolaha ba ha rabaan waa jeclaadeen xaq kama leexanayaan waa saxaaba jaliil eh. asaabti asxaabti rasulilah sal slam khiyarkeed wey xaqiiqadii runteed wey marka sheegan waa qiranaya waa isku qirayaan qaala wuxuu yidhi fataltamisaani marka ma waxaad iga raadinaysaan minii aniga qadaa'an xukun hayra daalika aan sidaa ahayn xukunkii nabiga kii abubakar kii anaan ku xukumay sidaan isku ogeyn si aan ahayn miyaad iga sugaysaan saaka inaan iga xukumo fawallahi baan ku dhaartay alladii allihii biidni idinkiis ay taquumu samaau cirarka iyo waalardu dhulaka ay ku shaqaynayaan ku socdaan xayuulqayuum baan ku dhaartay inaan laa aqdi xukumaynin fiiha ardadan qada'an xukun hayra dalika aan sidaa ka ahayn xukunkii ilaahay un baa lagu soconi fain cajastuma ee haddaad ka cajisteen canhaa dhulkii inaad ka shaqaysaan sidii caamka laga shaqaysaan fadfacaaha ii dhiiba ilay aniga iso dhiiba <clears throat> idfacaha ilay aniga igu soo wareejiya fainii aniga akfikumaha inaga kaafinaye anaa inaga kaafin oo dawlada hoosida loo maarayn haya oo gacanta ku hayn karee iskasoo soo si kale heli maysaan ashaahid waxaa weeyaan xoolahaas inay khums aheed kadibna deena masaalixda caamka lagu maamuli jiray bacda wafaati rasuuli illaahi sala allahu alayh waaalih wasalam cumar radia allahu canhu qadihiisa iyo cadamu muxaabaat inuu nin jeclaysi unan aqooynin xaqa iyo shayga sharcigaana una midgii bidix oga leexan jirin ayaad ka qaadanaysaa maarayntii wanaagsaneed uu wax maarayn jiray cumar radia allahu canhu iyo qancinta uu dadka qancinaayey ayaadna ka fahmi kartaa radia allahu canhu iyo cadaaladiisii baaban wuxuu ku saabsan yahay adaa lkhumusi min addiin xoolaha markii shan loo qaybiyo qaniimada ah, meesha shaan in la bixiyo oo wixii lagu talagalay lagu bixiyo diintii bay ka mid tahayba waclamu ana maa min shafaani lilahi khumusa walirasuuli ayay soo gelaysaa ah, khumusa walirasuuli dilqurba litaama xadathana abu nucmaan maxamed abu nucmaan wsmhu alfadl alfadl ibn dukayn qaala xadaanaa xamaad ibnu zayd can abi jamra abi jamrata dubaci nasr bn imraan nasr bn cimraan adubaci qaala samictu ibna cabaas baan maqlay bu i radi canhuma cabdullahi ibnu cabaas oo yaquulu leh qadima wafdu cabdilqays nimankii reer cabdilqays baxrayn degi jiray wafdigoodii baa u yimid nabiga calayh salaam faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah inaa anagu haada alxaya qowskaan aan nahay min rabiicata cabdilqays ilkaan nahay baan reer rabiica ka siinahay baynanaa annaga iyo wa baynaka adiga dhexdaanada kufaaru mudar gaaladaas faraha badanee ee reer mudar ee gaalowday ee dinta lagu karleeyaha noo dhexeeya dagaal baan axmaro mar walba waan dagaalanaa falasnaa nasiru ileyka kuma soo gaari karo ila fi shahri alxaraami fi lashhuri alxurumi ashaas cumuum bay keeni bilihii xurmada ay afar tahaa ee fasaxa la qaadanayo dagaalka la joojin jiray gaal xilligii gaalada xataa way xurmayn jireen bilaha baan haysanaa waan soo dhexmari karaa ayagii adiga ku imaan karaa ee famurnaa waxaana amartaa biamrin amar naahudu bihi aan qabsano ku dhegno intaan kaa maqannahay aan sahayano wanadcuu ilayh aan ogu yeero man wara'ana dadka naga dambeeyaan aan ogu yeero arrimo koobanoo murti ah oo koobana jawaamiculkelima nabi allow noo sheeg tawxiidkii iyo mucaamalaadkii buu kala hadlay rasuulka alayh salaam qaala wuxuu yidhi amurukum biarbacin afar shay baa ina amraya wa anhaakum waxaan iga rabaya can arbacin afar aliimaani billaahi baa ina amri inaad ilaahay rumaysaan iimaanu billaahi idii tafsiilkeeda waa kan shahaadata an laa ilaha ila allah wa caqada biyadi kelimada tawxiidka ee shahaadada moxamedan rasul la socoto kow weeyaan iimaanka wa caqada biyadi gacantiibu guntaya waa kow wa iqaami salaati salaadda inaad oogtaan waa laba wa itaa'i zakaati zakada inaad dadka mudan siisaan wa siyaamu ramadaana bisha ramadaan inaad soontaan wa an tu'adduu inaad bixisaan oo gudataan lilahi alla dartii waajib weeyaane khumusa maa qaniimtum waxa gaalada aad la dagaalamaysaa ree mubar aad ka soo qaniimaysateen shameeladoo meel inaad bannaanka iska soo dhigtaan oo soo gudbisaan wa anhaakum waxaa inaga reebaya xagga dhaqanka ani dubaay bahalka bocorka la yidhah ama katiidka la yidhahdo ubadaas inaad sharaabka ku shubataan oo aad sharaabkan juuska iyo waxyaalaha laqooyi iyo timirtii iyo canabka iyo waxaasoo kale intaad ku shubtaan dirba waa isbedelaysaa khamray noqon dhul kulul baad joogtaan wan naqiil baa inaga digayaa geed timireedka timirta intiqaalka hore laga gooya salka kuusane ballaaran inay xordi jireen oo haamo ka samaysan jireen wanaqiir naqiirkaasi haanta ayada ahe laga sameeyey geetimireedka ayaana iska ilaha sharaca ku shubanine walxintam iska ilaaliya maxantam haan dhoobaadka maxau jeedaa ashuunkii wey xintamka waa dhoobada ashuunka laga sameeyey kaana iska ilaaliya walmuzafa weel wixii laga sameeyeyba zifti la marmariyey oo daamir korka laga marmariyey oo sida maaragtay laami oo kale ashuumada kolka laga marmariyay waxyaalahaas oo kale iyo ismiidka oo kale yaa zibtiga la yidhahday waxaas wax lagu dharaaro oo la mariyeyna iska ilaaliya geed qaar la yidhaahdo y intay gubaama dambaskiisa yay marin jireen weelasha markaasaa wixii lagu shubadeena isbedel markiiba wuu bedelaya taqyiir buu keeni khamradii baa marka laga digay wasaa'ishii iyo waddooyinkii u dhowayn lahayd oo dhanna waa la awday waa la xidhay kadib markay fahmeen calaamaadkeeda iska barteen ayadana qalbigooda ay ka godeen khamrada iyo waxay tahay qubsigeeda ay barteen ayaa waxaa la yidhi weel oo dhan ku shubtaa wixii khamraana iska ilaaliya baabu wuxuu ku saabsan yahay nafaqati nisaai nabiy nabiga calayh salaam haweenkiisa ummahaatu lmu'miniin masruufkooda iyo nafaqadooda bacda wafaatihi hadduu nabiga dhintay sagaal haweenuu ka dhintay rasuulka alayh salaam waa mu'miniintao dhan hooyooyinkood wey saas darteed xilliga mas-uuliyad wuxuu ka saaran yahay ninka hoggaanka gacanta ku hayo in xoolihii iyo feygii lagu maareeyo lagu maamulo markii dambena waxaa la yidhi ma qaybsanaysaan mise sidan aan inagu wada caaisha waxay tiri inta ilahay lagu soo wareejiyo intii kalena waa loo galay xadaana cabdullahi bn yusuf atanisi akhbarana malik ibnu anasin can abi zinaadin can alacraj can abi hurayra radi allahu canhu ana rasula sal slam qaal laa yaktasimu waraatii dinaaran ma qaybsanayso o isku wara imaan mayso waraatii aniga dadka dhaxalkayga leh nasab ahaan markii la fiiriyo sida dadka isku dhaxlaan marka laga hadlaayo dadka aniga waraa ii ahaan lahaa ee ama farad ugu dhaxli lahaa ama casabad ugu dhaxli lahaa dadka kale haddaan lamid ahay diinaaran shilin aniga xaggayga iskugu iman mahayaan maxaa yeele waan khilaafsanao nabi baan ahay maa taraktu waxaan ka tago bacda nafaqati nisaa'i haweenkeeda wixii lagu masruufo lagu biiro mooyeene wixii wamwaanata caamili ninka caamilkayga ahee meeshaydi fadhiya ee khaliifka ama amiirka ah ama ninka beeraha iyo dhulka ka shaqaynaya wuxuu masruufta oo kabarwo u qaata wixii ka soo haray fa huwa sadaqatu sadaqa weeyaan buy rasuulka alayh salaam wax la dhexlaysa male xadaanaa cabdullahi bn abi shaybata qaala xadaanaa abu usaama cabdullahi bn abi shayba cabdullaahi ibnu abi shaybata abubakr bn abi shayba xadaana abu usama xamaad bin adnaad bin usama saasaan umalaynaya inuu yahay cabdullahi bin moxamed buu ahaan jiray abu shaybaan maxamed baa dhihi jiray qaala xadaana abu usama xamaad bin usama qaala xadaana hishaam ibnu curwa can abiih can caaisha radia allahu canha qaalat waxay tihi twufiya rasuulu llah nabiga calayh salaatu wasalaam baa la oofsaday ilaahay baa maaratay waktigiisii markuu dhammaaday oofsaday calayhi salaatu wasalaam rasuulku marka waa geeriyoodo waa dhintay rasuulka calayh salaam dhimay qur-aankana waa lagu sheegay inuu dhiman innaka mayitun baa la yidhi fain mita fahum khaaliduun nacam rasuulka alah salaam abubakar waa kiila ahaa nabiga alah salaam waa dhintay ninkii nabi maxamed caabudaayay ninkii ilahay caabo ilahi waa nool yahay markaasuu aayad quraan akriyay deena oo aad lagu qancay dadko dhan qalbigooda gashay oo xataa cumar radi allahu canhu dejisay nacam wamaa muxamed ila rasuulu qad khalat min qabli rusul afain maat aw qutila inqalabtum calaa aqaabikum tuwufiya rasuulullah la oogsay nabiga alayh salaam xayaato kale oo barzakhi la yihahdo ku nooyaa nabiga calayh salaatu wasalaam oo ruuxdiisana daarulkaraama ay tahay haddii lagu salliyana salligiia waa la gaarsiin jumcadana taas buu u maqli sala allahu calayh waaalih wasalam wamaa fii beytii min shay wuxuu u dhintay nebiga gurigeedu wuxuu waxba uunan oolin yaakuluhu u cuno duukabad wax beer u saaxiiba oo nool oo xayawaan nool wuxuu cuno quudaysto wuxuu gurigeeda uuna oolin buu nabiga dhintay calayh isalaatu wasalaam ilaa shatra shaciir bacd shadriga waa bacd wax yaroo shaciir qabandaa mooyeene oo fii rafin lanaa abaaxad aan lahayn ku jirtay rafigu waxaa weeyaan waxa raashinka lagu shuban jiro guriga raartiisa la dhigan jiray ama alaabada lagu dhigan jiro guriga araabtiisa ayaa waxaa dhihi jira rafabij abaaxad baa jirta way zuushay hadda rastown iska dhe rastada inoo saareed faakaltu minhu markaasaan wax ka cuni jiray qabandidii waa ka soo ridan jiray hadba xataa daala calay ilaa igu dheeraaday wax yar oon dhammaanaynin wey waan soo darsan waan kusii jirtaan waan soo darsan ilahay barakeeyey waxaa leedaha fakiltuhu markaasaan miisay bal inta ka hadhay bal iska ogow fafaniya waa iga dhammaaday ba jiri ah, markii dambe waaba dhammaaday sirtii ku jirtay meeshan ayada aheed sir baa ku jirtayoo ilaahay uu ku qariyey sirtii bay bannaanka soo dhigtay hadda wax la ogyahayo macduud oo maxsuub oo la garanayo wey laa tuxsii fa yuxsi calayka ku dhacda ha xisaabi ilah kaa xisaabo maaratay kaa jaro xadaana musadad ibn musharhad qaala xadaana yaxya ibnu saciid can sufyaan thawri qaala xadaana abu isxaaq isameci qaala samictu waxaa maqlay camr bnu caas camr bnu xaarif qaala isagoo yidhi maa taraka nabiyu sal slam kama tegin ilaa silaaxahu wuxuu ka tegay un hubkiisii dagaalka oo ay ka mid ahayd seeftiisii dalfaqaar wa baqratahu albaydaa iyo baqashiisii caddeena duldu la dhihi jiray wa ardan iyo dhul tarakahaa uu ka tegay sadaaqa xaalay sadaqa tahay fadag iyo banu nadiir iyo khaybar sahmigeedii iyo wey baabu maa jaa fii buyuuti aswaaji nabiy haweenkii nabiga guryahoodii haweenkii nabiga guryahay lahaayeen iyo wamaa nusiba wixii loo nisbeeyo min albuyuuti guryaha ilayhina iyaga loo nisbeeyey nabiga asagoo nool buu guryihii ku wada wareejiyay meel masaajil guryahoda ayaga iskale marka taas dhaxal ma aha wax ay lahaayeen oo haweenka ay lahaayeen weeyaan guryaha noloshoodiiba nabiga noloshiisa buu ku wareejiyey ayagaa marka loo nisbeen oo iska leh hadday dhintaanna waxaa ka dhaxlaaya dadkii ayaga maarata dhexliga qaraabada waa la dhexli haweenka nabiga waa la dhexli wa qowlillaahi caza wajal waqarna fii buyuutikuna waa kaas waa loo idaafeeyey gurigii baa loo idaafeeyey guryihiina ku sugnaada inay guryo leeyihiin oo haweenku ay guryo yeelan garaan oo loo nisbeyn kara laga qaatay wa qawluh laa tadkhuluuha gelina buyuuta nabiy laa tadkhulu buyuuta nabiy ila an yu'dana lakum guryaha nabiga hase gelina guryaha nabiga haweenkiisa ay joogaan guryaha haweenka ay leeyihiin nabigaa kor kale calayh salaam ti walbana gurigeedi bu leeyy baytu caaisha baytu xafsa baytu kada lala dhihi qaala xadaanaa xibaan bnu muusa wa muxamed muxamedka waa ibnu muqatil almarwasiy qaala waxay dhaheen akhbaranaa cabdullahi ibnu mubaarak almarwas akhbaranaa macmar wa yuunus can الzuhriyi qaala wuxuu yidhi zuhri akhbaranii cubaydullahi bn cabdillahi bn cutba bn mascuud ay u warramay ana caaisha radi allahu canha zawja nabi sal slm qaalat inay tidhi lamaa haqula rasuulu lahi sal slam rasuulki ilaahi markuu cuslaaday xanuunkii iyo jiradii u geeriyoon doono markuu la cuslaaday oo u arkay inuu hadda haweenkiisa soo marmari karin oo midowga habeenkeeda uuna siin karin u is arkay ista'dana wuxuu idan weydiistay aswaajada haweenkiisii an yumarada nabiga in la xanaaneeyo fii beyti gurigeyga caaisha haddaan ahay fii beytii bay leeda intaasuu keenay musanif mudaabaqat alxadiidi litarjuba la dhahaa fii beyti faadinna lahu ay u idmeen waxay tahay nabi allow guriga caaisha iska joog ayadaa naga yaroo khidbayn karta oo nabiga alayh salaatu wasalaam xuqa qaban karta waxararoo haysatana ma jir marka waa u idmaya guriga caaisha inuu nabiga alayh salam uu iska jooga xadaanaa ibn abi maryam saciid xadaanaa naaficun qaala samictu min abi mulayka qaala qaalat caaisha radia allahu canha baa waxay tihi twufiya nabiyu nabiga calayh salaam baa la oofsaday fii beytii horta gurigeygii baa lagu oofsaday oo ku dhintay waa kow waxyaalihii miisaadka ay sheegan jirtay haween kale kaga duwaneed ayay ka midta gurigayga horta nabiga lagu oofsaday laguna xabaalay wa fii nawbati aniga kalkaygii iyo xilligaygina waa la oofsaday wa bayna saxrii aniga kalxantaydii iyo wa naxrii dhuuntayda dhexdeeda asagoo saa ugu dangiyeyga oo saa igu jiifa bayna saxrii aniga kalxamahayga iyo wa naxrii halkaas saa ugu jiifa dhuunta iyo muxuu ahaa meeshaa kalxanta la yidhaha udhaxeeya ayaa nafta ka haadiyey rasuulka calay salaam oo ka baxday oo saa uu nabigu u hayso uu ku tirsan yahay caaisha wa jamaca allaahu ilaahay wuxuu kulmiyey bayna riiqii candhuuftaydii iyo wariiqow candhuuftiisi oo waa sidee waxay leedahay qaalat waxay tihi dakala cabdiraxmaan baa ii galay bisiwaakan cabdiraxmaan bin abubakr walaalkeed wey iskuhaysu ahayeen bisiwaakan isagoo rumay wata qayan ayuu ii galay nabiga alayh salam igu tiirsanoo sakaraada nabigaasaa u fiiriyey calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan inuu rumiga jecel yahay oo rabo ayaan dareenay markaasaa fadacufa nabiyu canhu waa ka daciifay inuu asaga intuu ruugto uu jabsado uu budlo deenna uu ku rumaydo awood waa u waayay faakhadtu markaasaan iga qaaday rumaygii famadaqtu markaasaan u caalaliyo u budlo u ruugay uma sanamtuhu bihi markaasaan ugu rumayey nabiga sala allah alay wasalam bacd ariwaayaat inuu asaga rumayday falam ara istanna istinaanan axsana minhu rumay ka wanaagsan isagoo weligii soo rumayday ma arkin bacd ariwaayaat marka inay marka hore ku bilowday kadibna ka qaaday waa dhici kartaa marka canruuftii nabiga aydaa afka ay gashatay iyo tii nabiga iyo tii nabiga alayh salaam ayada afka gashatay ilahay baa ii kulmiyey bay leedahay radi allahu canha ardaha qaala xadaana saciid bn cufayr qaala xadaanii leyf qaala xadaanii cabdالرaحmaan bn khaalid can ibn shihaab can caliy bni xusein ana safiya zawja الnabiy sal ly slam gabadhii safiyada nabiga xaaskiisii akhbarathu waxay u warantay cali bn xusein zayn اlcaabidiin annaha jaءat rasuul الlah inay nabiga u timid oo alayh slam nabiga u timid tazuuru ayadoo ziyaaranaysa wahuwa nabiguna muctakifun fi masjid masjidkiisii buu ictikaaf ku jiray ramadaan fi lcashir alawaakhir tobanka u dambaysay min ramadaan buu ictikaafsanaa oo uuna nabiga ka tegi jirin calayhi salaatu wasalaam sunankeena ka mid tahay hadda sii daciifaya uma qaamat markaasay markay xooga ula sheekaysatay nabiga calayhi salaam u wehyeeshay waxay leedahay qaamad way istaagtay tanqaribu inay gadoonto oo gurigeeda aado faqaama macahaa waxaa nabiga la istaagay rasuulu sal slam ayuu yar dhoweeyey xataa idaa balaqa markuu gaarsiiyey qariiban min baabi masjid masaajidkii albaabkiisii markuu gaarsiiyey inuu ka baxo ma rababa muctakaf weeyaane cinda baabi ummi salama gabadhii ummu salama aheed guri albaabkeedii zawji nabi sala allah alay wasalam alayh salaatu wasalaam zawjadii nabiga aheed albaabkeedii markay u dhow yihiin xoogo halkaasi wada taataagan yihiin nabiga iyo zawjadiisii mar waa habeenibo mara bihima waxaa soo maray rajulaani min alansaar laba ninoo reer ansaareeda ayaa soo maray fasalamaa calaa rasuulilah nabiga alay salam baysoyay salaameen uma nafadaa markaasay deena dhaqaaqeen intay nabiga salaameen bay asalaamu calaykum dhaheen iyo haddana deena ah, degdegeen si orada ah. nabiga alay salaam wuxuu dareemay inay xoogo qalbigooda wax gaarayo marka ka gaar buu yidhi nabiga alay salaam aman habeennimada ah, haweeney la taagan ilan waxaa weeyaan xaaskaadi weeyaan iyo gabadhaydii weeyihii waxaasoo dhan dadka inaynan qaadanin baa dhici karta si kale u fahmaan oo ayna ixtimaal wanaagsan kuu qaadinoo shaydaanka wax kale uu ku rido marka qofkii tuumo buu geli qalbiga ka geli karta dambi buu kasoo ka soo gaari laasiyamaa rasuulka calayh salaam oo tuumo la tuumaysto gaalnimay keeni kartaa rasuulkana naxariistiisa alayhi salaau wasalaam waa ka gaaray faqaala lahuma rasuul allah wuxuu ku yidhi alayh salaam calaa rijlikuma tartiib tartiib socda ha ordina qaala oo macnaa inaha safiya buu ku daray waxaanaan la taagnahay waa xaaska iyo safiye waxba ha ordina buu nabig alayh salatu wasalaam qaalaha labadii saxaabi waxay dhaheen subxaana allah ya rasuul allah ilaahay baa nazahan tacajuban ah, wa kabura calayhi dalika hadalkaasaa ku weynaaday ma adiga rasuul allah waxaa kuu malaynaynaa xumaana rasuul ilaahay oo daahira oo macsuum ah oo ilaahay xifdiyey ayaaba tahay faqaala rasul lla sl slam ba wuxuu yidhi ina shaydaana shaydaanku yabluqu min alinsaani bini aadamku wuxuu ka gaaraa mablaqa dami dhiigga meesha uu maro iyo xididaha uu maro halkaasuu shaydaanku geli xididahaasuu raaci markaasuu dayna qalbiga ku gaari siduu tumbada xididaha ugu socdo qalbigii buu tegi qalbigaasu waswasa kaaga ridi wa inii khashiitu waxaan ka baqay an yaqdifa inuu tuuro fii quluubikuma quluubtiinna shayan xumaan inuu ku tuuro aw sharan shar inuu ku tuuraan ka baqay buu yidhi oo tidaadaan rasuulka dayna wax halkaas aad camalkiinu barwaantum waa tashcuruun idinku waxba ogeen taasaan naga baqay bu rasulka sala allah alay waslam marka qofka ah, tuumo noocaas oo kale ah maxalu tuhma ama wax saas oo kale ah haddii u arko inay uu ku yar jiro waa inuu banaanka soo dhigo oo yidhaahdo waa hooyaday waa walaasha waa zawjadaydi a ah, qofkii dee marka wanaagsan oo muslim ahoo ikhyaaraho looga qaateena dee waa laga qaadan laakiin been baa hadda badatay been baa badatay oo dhallinyarada xumaanta iyo fasaqada ah intay ajnabi meel istaagaanba waay ku dhahayaan waa walaash markaa tira war mesha ka kaca meesha dhaaf markaa tira walaash guriga markii la joogay baaban isla hadlaynin oo banaanka la kala istaagaye ma intaad gurigii uyna qaadi waayaan meel wadda oo luqluuqa soo istaagaysaan ah macquul ma midda kale ma walaasha baad waddo dhexdeeda ku tataaban kartaa waxyaalahan suuragal ahayn weeyaan oo qariino xun ah oo la fahmi karo marka laakiin adoo iska socda oo xaaskaadi wata yaa isha lagugu soo bulxin karaa lagu soo fiirin karaa waad dhihi kartaa war waa zawjadaydi waa iska dhigi kartaa xadaana ibrahim ibn mundir qaal xadaana anas bn ciyaad can cubaydillaahi can muxamed ibn yaxya bn xabaan can waasic ibn xabaan can cabdillahi ibni cumar radi allahu canhuma qaal irtaqaytu fowqa beyti xafsa intaas keenay xafse gurigeedii inay guri laheyd ayadana loo idaafeeyey walaashiis weeye gurigeedii baan fuulay on kor ka fuulay gurigii fara'aytu nabiya markaasaa nabiga arkay calayh salam yaqdii xaajatu xaajo gudanaya musqusha ku jira mustadbir alqibla qiblada dhabarka u duway mustaqbala shaam shaamna usii jeeda kitaabu dahaara ku soo qaadanay iyo markii la xaajo gudanaayo haddaad masquul ku jirto dhinacaad rabto u jeeso banaan haddaad jeesato qibladah u jeesanaya kacbada xaggeeda dhabar kale u dugin xadaana ibraahim bn mundir qaala xadaana anas bn ciyaad can hishaam bn curwa can abihi can caaishaa radi allahu canha qaalat kaana rasuul lah sal slam wuxuu ahaa yusallii alcasra salaada casr wuxuu tukan jiray nabigu wa shamsu qoraxda oo lam takhruj aan ka soo bixin iftiinkeedu min xujratiha guriga caaisha iftiinkii qoraxdeed gashay ee meel kora ka soo gashay ayagoon weli iftiinkii una bixinoo darbigii hooska una soo gaarin yuu casirka maalin weyn tukan jiray waa casr dheer wey xadaana kitaabu salaad baan kusoo qaadanay xadaana muusa bn ismaaciil atabudaki qaala xadaana juwayriyata bnu asma can naaficin can cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma qaal qaama nabiyu sal slam baa istaagay khaiiban isagoo khudbaynay fa ashaara naxwa maskani caaisha guriga caaisha xaggeeduu gacanta ku fiiqay iyo mashriq markii mimbarka nabiga alay slam u joogo agga caaisha dhanka mashriqahaan buu ka maraya mashriq buu kaa noqon faqaala wuxuu yidhi nabigu haahuna alfitna dhinacaas mashriq iyay balaayada ka imaan doontaa alaatan saddex jeer buu ku xoyay min xayu meel yadlucu qarnu shaydaan shaydaanka geeskiisa meesha ka soo bixi doonaa meeshaa wey waa ardu ciraaq iyo eraan iyo dhulkaa wey firaqu daalla dhammaan badankooda halkaas ka soo baxeen hadday khawaarij noqoto muctasile noqoto qadariye noqoto wax alla wixii firaqoo daalla o dhan marshaysa ka soo baxeen shiica iyo quran o dhan meeshaasu ka yimid masixudijaal la hadee yuhuuddu asfahaan oo eeraan ku taallo arbaciina alfa toddobaatan kun baa basa raaci doona halkaasay kasoo butaaci doonaan oo dayaalayse qaba koofiyad xun qaba xadaana cabdullahi bnu yuusuf qaal akhbarana malik bnu anasin can cabdillahi bn abi bakr can camra ibnt cabdiraxmaan ana caaisha zawja nabi sal slam akhbarathaa ana rasuula lahi sal slam nabigu kaana cindaha caaisha agteedu nabigu maalin joogay wa annahaa caaishaa samicad maqashay sawta insaanin qof hadalkiis yastaadinu fii bayti xafsa xabse gurigeeda iyadan weydiisana nabiga guriga caaisha ku jira guriga xabsoo kaba dheereen guriga caaisha nin hadlaayo ma soo galaa leh ayay maqashay caaisha faqultu waxaan idhi yaa rasuula rasuul allow haada rajulu nin baa kaa yastadinu fii beytika nin baa gurigaada taaganoo ma soo galaada ku haya ama halkanaad joogtaaba ma joogtid faqaala rasuulula sal slam baa wuxuu yidhi uraahu fulaanan waxaan u malayn waa hebel liammi xabsata xabse adeerkeed niman radaacad nugbada adeer awah xabsa oo zawjadii nabiga alay slam gurigeeda la taagan yahay ninay islaanay nuugtay ninkii qabay islaanay nuugtay oo hooyo u noqotay xagga nuugmada ninkii qabay ninay walaalo yihiin oo adeer u noqonayo wey alradaacatu nuugmaduna qaacidadan aad ugu dureerin tuxarimu nuugmada waxay xarimtaa maa tuxarimu alwilaada wada dhalashada iyo nasabka wuxuu xarimo yay nuugmaduna xarimi oo islaanta aad naaskeeda nuugtay waa hooyada caruurtooda carruurteedao dhanna waa walaalaha ninkee qabana waa aabbaha wixii qaraabadooda waa qaraabada wahaakada sidaa weeyaan baabu maa dukira wixii la sheegay buu ku saabsan yahay min dirci nabiy nabiga alay salaam diriciisi iyo wa casaahu ushiisi iyo wa sayfihi sayftiisi iyo wa qadaxihi dhiilkiisi iyo wa khaatamihii fargashigiisii iyo wama stacmala khulafaau wixii khulafadu ay isticmaaleen bacdahu nabiga gadaashiis min dalika alaabtaa ka mida ah. mimaa alaabtiina ah lam yudkar aan la sheegin qismatahu in la qaybiyey ee khulafaduna gacanta ku hayeen wa min shacrihina waa ku saabsan yahay timaha nabiga wa nacrihi kabihiis wa aaniyatin weelashiisa mimaa wixii ay tabaraka asxaabuhu asxaabtiisa barakaysan jireen iyo wakayrim asxaabta kayrkooda oo taabiciintii ay soo gaadhay bacda wafaatihi markii nabiga la oofsada kadib ay barakaysan jireen intan uu sheegay lix buu ka sheegi doonaa inta kalena abwaab kale iyo meelo kale ayaa lagu sheegay oo ku ishaaray xadaثana moxamed bn cabdillahi alansaari qaala xadaثanii abi can humaamata can anas bni maliki ana abaa bakrin radi allahu canhu abubakr sidiiq lama istuklifa markii nabiga abubakr la khaliifay nabiga gadaashiis oo laga dhigay khaliifkii nabiga calayh salaam muslimiintii haddaan looga dhigay bacaahu wuxuu diray anas binu maalik ila albaxrayn buu diray anas baxrayn baa loo diray wa kataba le wuxuuna u qoray hada alkitaaba warqadan wa khatama wuxuu ugu mehooriyey oo shaabada ugu dhuftay bikhaatami nabiy nabiga khaatamtiisii iyo shaabadii nabiga fargashi u ahaan jirtay marra wuxuu ku shaabeeyan jiray ayuu ugu dhuftay weli mehoorigii nabiga khatmigii nabigu u isticmaalaya abubakar wa kaana naqshu lkhaatami fargashiga nabiga calayh salaam waxa ku qoranna wuxuu ahaa mehooriga eh, ku qoran alaaa astabr horta saddex sabar buu ahaa muxamadun sadru sabar buu ahaa warasuuluna sadrun sabar buu ahaa wallaahuna sadr buu ahaa muxamedu rasuulullahi baa ku qoray marka saddexdaas sabar buu ka koobnay markaasa lagu dhufan jiray warqadda waxaa soo boodi doona khatmigii oo magacaa ku qoran ayaa soo bixi jiray waa ugu dhuftay anas warqadaa qaado baxrayn ka soo aruuri zakada iyo xoolaha warqadaasna dadka tus inaad si rasmia u socoto oo jiha rasmia aad ka socoto xadaana cabdullah bnu muxamedin qaala xadaana moxamed bn cabdillahi alasadi qaala xadaanii ciise bnu dahmaan qaal akraja ilayna anas baa wuxuu noo soo saaray nacdayn laba kabo kabahaasoo jardaaweyni xiran la magdiyey mujarad ah oo waa kabo maqaar laga sameeyey oo haddana laga bixiyo dubkii iyo wixi o dhan iyo muxuu aha laga saaray timihii laga laga tajriidiyey o laga dhartiray oo suusuubi oo begada wey lahumaa labadaa kabood waxay lahaayeen qibaalaani laba indhalfareed indhalfaru waxaa weeyaan farta fardhaxaad ee ta ku xigta meelay galaan bay lahaayeen maqaar baa laga sameeyey labadaa farood meelay galaanna waa loo duloobiyey oo la gashan jiray marka baqaarka iyo waxaasa laga samayn jiray faxadaanii haabit lbunaani haabit lbunaani wuxuu noo warramay buu leeyahay ciise hadalka watee can anasin anas wuxuu nooga warramay annahumaa labadan kabood ayd aragtaan naclaa nabiyi nabiga kabihiisi weye sala la alay slam xilligii saxaabada iyo taabiciintii bay soo gaareen kabihii nabiga alay slam anas baa gacanta ku hay jiray khaadimu rasuuli illah xadaanii moxamed ibnu bashaar bin dar qال xadثna cabdالوhاaب الثقفي qال xadثna أyوب التميمي qال xadثna حmayd xumayd بن هiلاal عن أبي بuردة بن أبي موسى qاaل أkرaجaت إlayna cاaشha cاaشha رaضي الله عanهa waxay noo soo bixisay kisaa'an buu leeyahay mustamago mulabadan la karkaray talbiidku waxaa weeyaan marada qirada leh oo isdul saar saarana sida bustahoo kale e in shayba shay la kor saar saaray ee isku saaran kaasa waxaa la dhahaa talbiid baa la dhahaa mulabadan korka maarata wax la iskaga dhadhajiyey wa qaalad markaase waxay tidhi fii haadaa go-an maarataan go-an yaa munzica la siibay isagoo ku jira ruuxu nabiyi nabiga alayh salaam naftiisa nabiga alayh salam marka nafta laga qaadayay go-an uu qabay sala allahu alayh wasalam noocan aragtaan wazaada sulaymaan sulaymaan wuxuu ziyaadiyey sulaymaan binu muqiire wey can xumayd wuxuu ka wariyey ibnu hilaal can abi burdata qaala inuu yidhi akhrajat ilayna caaishatu waxay noo soo saartay izaaran hoosgudsi qaliidan adag oo waa mabadki isdulsaaraaya isku dhadheganaa mima yusnacu bilyaman dharka yaman lagu sameeyo ahaa iyo wakisaaun minsaarku eh, waa gaar hoosgunti wey qaliidan mima yusnacu bilyaman iyo wakisaaun go min haadihi alatii maryahan kamida tadcuunaha aad ku magacowdaan almunabada dharkan aad munabadada tirahdaan karkarana isku dhadhegana saarasaaran culculus qaala xadaana cabdaan cabdullahi bn cuثmaan can abi xamza moxamed bn maymuun asakari an caasim ibn sulaymaan alaxwal can ibni siriin moxamed ibnu siriin can anas bni malikin radi allahu canhu ana qadaxa nabiyi sala اla alay waslam dhiil nabiga uu lahaabaa inkasara jabay dhiil ilashi nabiga ka mida ayaa jabay oo dhiilka iyo weelasha nabiga waa isticmaali jiray mararka qaarna xoolaaba jiray la maalo oo lagu maalaa jiri jir xadiidkii miqdaade fii saxiix muslim ku sugnaa waa kii dhihi jiray arigii nabiga alayh salaam habeenkii uu gacanta saa u mariyay isagoo u ilaahay mucjizo ka muujiyey caana badan waa kala dhihi jiray haam ay lahaayeen reer nebi maxamed oon hawaba laga qabin intii muddaha caanaba aan arkin ayaan kasoo bixiyey buu dhihi jiray ana qadaxa nabiy sal slam nabiga dhiirkiisi inkasara waa jag fatakada wuxuu ku sameeyey ku talay makaana shacbi meeshii dileelka iyo dilaaca meeshii dilaaca silsilatan min fida silsilad fida ayuu ku talay nabiga alayh salaam oo ku dhahday qaala caasim baa wuxuu leeyahay ra'aytu lqadaxa caasimka ibnu sulaymaanka ee maxamed binu siriin oo taabici wax ka sii warinaya yaa wuxuu leeyahay waan arkay dhiilkii wa fiihi waxbaan ku cabay ninkii arkaa wuxuu dhihi wax igu shuba markaasa la barakaysan maadaama nabiga maalin wax ku cabay barakadii rasuulka calayhi salaatu wasalam baa la raadinaya xadaanaa saciid bnu moxamed aljarmi qaala wuxuu yihi saciidkaasi xadaanaa yacquub bn ibraahim ibnu sacki weeyaane qaala xadaanii abi ibraahim ibnu sacd azuhri an wliid ibn kaiir xadaahu an muxamed bn camr bn xalxal adayli xadaahu ana ibna shihaabin xadaahu an caliy bn xusain zayn caabidiin xadaahu anahum xiina qadimuu madiina nimanka ahlubeytka ee caligaas uu ku jira xusein aabbihiis markii la dilay karbale lagu dilay caama waaxid wasittiin markii la dilay yooma caashuura ayuu yimid magaalada madiina anahum xiina qadimuu madiina markay madiina soo galeen min cindi yaziid bni mucaawiya jasiid binu mucaawiya xaggiisana ka imaadeen maqtala xusein ibnu cali markii xusein binu cali raxmatullaahi calayh la dilay laqiyahu waxaa la kulmay almiswar binu mahrama miswar binu mahramata ayaa la kulmay zuhri faqaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi cali buu la hadlayaa ibnu xusein hal laka ilaya ma iga rabtaa min xaaja wax dan ah oo taamurunii bihaa i amrayso wax kaalmo iyo garab ood iweydiisani ma jirtaa buu yidhi faqultu lahu waxaan ku yidhi laa ma waxaan hadda ku weydiisanaya u baanay ma laha faqaala wuxuu yidhi fahal anta mucdiya niyow ma isiinaysaa sayfa rasuulillaah seefta nabiga calayh salaam oo xilligii nabiga calayh salaam uu haysan jiray ali lagu wareejiyey xuseen iyo xasan ku wareegtay kadibna awlaaddii xuseenoo cali zaynulcaabidiin baa gacanta ku haya halkaasii maraysa seeftii nabiga ma ii dhiibtid ugusa wareejisi in lagaa qaabaan ka baqi fa innii akhaafu waxaan ka baqi an yaqlibaka alqawmu dadkan aad ishaysaan inay kaaga qaalib noqdaan calayhi seefta kaa qaataanoo gacan kale ay gasho yaan ka baqiye waayo mullaahi <clears throat> dhaaraha ilaahay ahdulaahi bay lamid tahay camrullaahi lain acdaytaniihi haddaad isiisad ii dhiibto inuu laa yakhlusu soo gaari karin ilaahim nimankaa xaggooda abadan weligiis inayna seeftaa gacantooda gelaynin xataa tublaqa ilaa laga soo gaaro nafsi aniga naftayda ilah inaan ka baxo anigaan ka dhinto lama soo gaaraya seeftan gacantoodana ma gaarayso waan ahayno waan ilaalin buu ka wadaa ina caliya bin abi aalib markaasu wuxuu u muujiyey miswar ninkan uu la hadlaayo min sulaalati faatimata zahraa faatimatu zahraa duriyadeedii buu ka ahaaday oo xusein baa dhalay xuseinna waa faadumaa dhashay marka qiimaha faaduma ay ka joogtay nabiga agtiisa iyo sida uu nabiga u jeclaa iyo inuu miswarra jeceelkii nabiga calayhi salaam daraaddeed uu faadumo jecel yahay reer ahaanna wuuna jecel yahay tanuu marka taariikh soo qabtay oo usoo qisheeye wuxuu yidhi ina caliya bin abi aalib cali bin abi aalib awowa khadaba wuxuu maalin doonay oo inuu guursado damca ibnata abijahl war ima abijahaal oo jamiilo la dhihi jiray abijahalkii malcuunka ahaa ficoonu umma ahaa gabar wanaagsan oo qiimo badanoo uu dhalay oo jamiilo la yidhaahdo ayuu doonay cali calaa faadimatuu rabaa inuu ka dul keeno radia allahu canha faadimuu rabaa inuu kula guursado fa samictu waxaan maqlay buu leeyahay miswar rasuul sala allahu alayh wasalam oo yakhdubu naas dadka u khudbeynayo fii dalika masaladaana ka hadlaya calaa mimbarihi mimbarkiisa haada ay kana taagan waana yoomaydin maalintaasi almuxtala nin qaangaarah oo qaangaari baan ahaa dhallinyaroah fa qaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi hadalkiisa ina faadimata mini gabadha faaduma bidcatun minii waa gabal ana iga mida ah. jeex aniga laga jeexayo abuurkay anaa laga abuuray anaa dhalay waana atakhawaf waxaan ka baqayaa an tuftana in la fidneeyo fii diinha diinteeda maseerka wax dhib badan wey marka gabadhaasi jirkeedudaa ku yaal haddii markaa ay lala guursado aadna waynay u kacsaneedoo aad bay u caraysneed oo hadalla adag bay markaa meel adag bay ka beraysay intay nabigu u timid calayh salaam ba waxay ku tiri markay xanta maqashay inuu abujahl gabadhiisa cali guursan rabo yaa waxay tihi dadka waxay ku sheekaystaan rasuul allow inaadan gabdhahaada dartood u arooninba oo sidii la rabo gabdhahaada laga yeelo yay dadka ku sheekaystaan dadka kalada aabbayaal bay leeyiin gabdhaha kale maxaa iga duway way ku calacashay halkay maraysa markuu arkay nabiga alayh salaam in diinteedaba khatar ay gelayso ayuu nabigu alayh salam nimarka fuulay uma dakara wuxuu nabigu horta ka sheekeeyey sihran dad dhinay eh, qaraaba ahaayeen nin nabiga alayh salaatu wasalaatu wasalaam sadaq uu ahaa lahu nabiga uu sadq u ahaa min bani abdishams reer bani cabdishamsiya waa abulcaas ibn rabiic wey abulcaas ibn rabiic gabadhii zaynadaheed ninkii qaba wey nin buu yidhi gabadhii iga guursaday xidid baan noqonay xididtinimadiisana aad buu u macaanaya waa fiicnaa faatnaa calayhi waa ammaanay fii musaaharati xididtinimadiisa qaraabeenimadiisa iyaahu waa ammaanay qaala wuxuu yidhi xadaanii ninkaa waa ii warramayo fasadaqanii run buu ii sheegay wawacadanii ballan buu ii qabtay oo tafawafaa li way u oofiye gabadha ii soo dir waa kii dhihi jira u soo diray wa inii lastu miihi haddaba uxarimu xalaalan shay xalaala ma xarimayo oo ari gabadh iyo laba iyo saddex iyo afarba waa guursan karaa walaa uxilu xagga kalena ma xalaaleenaayo xaraama shay xaraana gabadha waa fidn diinteeda in lagu dheelana diyaar wama hibiir walaakin wallaahi baan ku dhaartay laa tajtamicu inayna kulmayn bintu rasuulilah gabadhii nabiga calayh salaam iyo wa bintu caduwillaah cadowga ilahay gabadhiisa abadan weligood ma kulmaayaan saasuu nabiga alayh salam meel adag bay tagtay xaajadu marka cali radia allahu canhu tanaazala banaanku ku dhacay waaska banaanku ka maray markii uu faadimo dhimatay kadib yuu gabar kala guursaday ah, umu kalhuum gabadhii dhihi jiray ah. soo ma ahayn muddu guursatay hort mise umaamay ahayd umaama ah, umaamay ahayd umu kalhuum waxay guursaday cumar buu ahay ayib qaala xadaanaa shaahid waxaa weeyaan xadiidkan seeftii nabiga alayh الsalaatu wasalaam baa lagu sheegay dalfaqaar baa la dhihi jiray qaswatu beder buu nabiga alayh الsalaatu wasalaam soo qaniimay soo helay xadaثana qutayba bnu saciidin qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyayna can muxamed ibni suuqa can mundirin can ibn اxanafiya muxamed ibn اxanafiya islaam reer bani xaniifa ah oo yowm اlyamaama maalintii mxuu ahaa meesha yamaama laga soo lasoo helay ayay ahayd yaa yaa dhashay yowm اlyamaama maalintii nimankii musalimat اlkadaab banu xaniifaha lagu duulay yamaama yaa la soo helay banu xaniifay ahayd marka wiil kale dhashay moxamed baa la dhihi jiray moxamed ibnu cali waxaase laska dhihi jiray ibnu xanafiya la dhihi jiray qaala wuxuu yidhi low kaana caliyu radia allahu canhu daakiran nin baa maalin wuxuu sheegay cali cumaan weligii waxma ka sheegay ayuu hadal soo qaaday moxamed ibnu xanafiyadaasuu ku leeyay atiisa markaasuu wuxuu yidhi low kaana caliyun hadduu cali radi allahu canhu ahaan laha daakiran cumaana cumaan radi allahu canhu mid xumaan ku sheegi oo hadal iyo xumaan ku sheegi hadduu ahaan lahaa dakaraha wuxuu sheegi lahaa yowma jaa'ahu naasun maalin ay dad u imaadeen cali fa shakaw ay u sheegteen sucaata cumaan cumaan dadkii uu zakada u diray zakada soo aruurinayey iyay ka sheeganayeen leeyihin si xun bay noona dhaqmeen dadkii cumaan ciidankii cumaan ciidankiisii zakada soo aruurinayay si xun bay noona dhaqmeen iyo cali ku calaacaleen calina waa wasiirka cumaan xogeenkiisii wey faqaala lii caliyu cali baa wuxuu igu yidhi anabi maxamed binu xanafiya buu leeyahay idhab ilaa cumaana oray cumaan u tagao fa akhbiruu waxaad u sheegtaa annahaa warqadan sadaqatu rasuulilah inay tahay warqadda ugu dhiibaysa kadib nabiga calayh salaam sidii uu amray in loo qaado iyo qaabka usluubkii edabtii la rab dadka in loo qaabilo warqad ku faahfaahsan ayaa meeshan cali radi allahu canhu hayaa waa tii garbi oogu taalla seefta ugu dhagaan jirtay wamaa fii hadi saxiifa dhihi jiray warqadanuu yidhi orad uge cumaan ha akhristee sidii nabiga calayh salaam uu dadka sucaada u diri jiray iyo qaabkay dadka u jireen sidii sakada usoo aruuri jireen wattaqii dacwata almadluum arrintaa bal haka akhristee annaha sadaqatu annahaadaasi waxaa weeye saxiifada wey sadaqatu rasuulilah inay ku qoran tahay calayh salaam famur waxaad amartaa cumaanow sucaataka dadka aan sakada ku aruurinaya u dirtay yacmalu biha bimuujibiha waqadda waxaa ku qoran iyo madmuunkeeda ku qoran ha ku camalfalaano u sheeg mamed bn asan maxamed bin xanafiya loo dhiy mamed bin ali faataytu waradii baan faataytu cuثmaan baan ula tagay bihaa warqadii faqaala wuxuu yihi ahinha ani ana ahinha cana ahinha macnaha waxa wey asrifa cana oo naga leexi warqadan xagga nooga leexi ah, kaa qaadan mahaye cuثmaan baa saa yihi faataytu bihaa warqadii waxaan oola imaaday caliyan baan ku soo celiyey faakbartu waan u sheegay inuu cuثmaan yihi dhinac iga leexi faqaala wuxuu yihi asagoon jubbo dhuudhin asagoo dhihin xumaan kale aan sheegin dacahaa xayu akhadtaha buu yidhi meeshaa ka soo qaatay ay guriga ka taallay orad iska dhig buu yidhi bu yidhi maalintaas wax ka sheegi lahaad wax sheegi weligii wax kama sheegin وqاaل الxmaydiي wuxuu yihi xadثna سفyan xadثna محamed بن suqa qala samictu mundiran الthawri can ibn الxanafiya qaal arslanii abi aabbahay baa i diray muxuu yidhi khud hada الkitaaba waa lagu caddeeyey marka waa lagu caddeeyey wqad anqaad oo fadhab bihi la aad ilaa cuثmaan faina fiihi waxaa ku qoran amra nabiyi nabiga amarkiisii bisadaqati sadaqada uu dadka amray iyo axkaamu akri sadaqaatihi wasucaat ayaa ku qorane orad u gebiir baabudaliili wuxuu ku saabsan yahay daliilka calaa ana alkhumusa khumuska shameelada meelka meesha intaan qaniimada la qaybsanin banaanka la dhigi ee khamsa loo sii qaybinayo nabiga gacanta ku hayn jiray dadka madaxda gacanta ku haya mumalka ummadda ay maamuli jireen khumuskaasi in linawaa'ibi rasuulillaahi nabiga alayh salaam waxyaalaha arrimaha kusoo dariya ee hadba maaragtay duruufta nabiga alayh salaam inuu maareeyo rabee caamka ah wuxuu ku bixiyoo kale aan jirin iyuu ku maarayn jiray walmasaakiini masaakiintana waa la siin jiray wa iihaari nabiyi nabiga alay slam inuu u doori jiray ahla sufa nimankai sufada la dhihi jiray ee dalabatulcilmiga ah, ee fuqaraa muslimiinta ahaa ee masjidka nabiga iska dhex jiifi jiray kuwaana waa lagu masruufi jiray wlaraamil dadka aan reerka lahayn ninka aan reerka lahaynna armal baa la dhahaa haweenayda aan nin lahaynna armala la dhahaa labadaba waa la yidhahdaa dadkaas aan maaratay reer iyo meela ku doobaan wax uquma aan lahayn ayaguna waa siin jira waa ku dhaqaalan jiri xiina goortiibuu iiaarkaasi wa iiaari nabiyidaasi ku odhan tahay inuu nabigu u doori jiray ahlusufa walaraamil xiina goortiibuu araamisha iyo dadkaas asxaabu sufada uu nabigu sala allahu alay wasalam u dooro gaar ahaan u siiyey xiina goortii ay sa'aladu weydiisatay faaduma gabadhiisii faaduma oo washakad ilayhi nabiga aad oga sheegatay addaxra shiididii iyo waraxaa shiidkii gabadhan markii nabiga inta u timid gurigiisa ay u sheegatay tii waxaa i dhibay masagada shiidideedii iyo shiidka shiidaha maarata shiididiisa waa ogta masagada iyo galeyda iyo masagada noocay ahaataba waa la shiidi jiray bacd baa maanti maarata lagu rido dhagax laba dhagax iyo isku dhigo dhexdana loo duleeliyo ayaa hadda yaryar kasar kasar loogu ridi jiray markaas haddeen ayadoo shiidan ayay dhinacya kasoo tuuri jirtay marka gacantiibaa ibnu bixdayba leeyahay gabadhi faadumeed an yukhdimahaa inuu marka nabiga calayh salaam khaadim siiyey rabtaa min asabyi dadkii lasoo qafaashay in qof u khidmeeyo oo shaqada guriga ka qabta iyo shiidka iyo dhaaminta arrimahaas iyadu rabtaa sida dadkoo kale yaa ma rabaa bay leedahay fawakalahaa ila allah ilaahay buu u wakaashay gabadha u tala saartay wuxuu yidhi maa cinda allaahi khayru lak wa ilahi agtiisa kuu khayr badan markaas raallohow ilahay waa adiga kuu wakaashay dadkaa kale ha ku dayanin iska sabir aakhira raba wax inaad hesho xadaana badl bn muxabr badl bn muxabarin akhbarana shucba akhbarana ibn xakam ibn cutayba qaal samictu ibna abi layla cabdiraxmaan bn abi layla baa maqlay akhbaranaa qaala isagoo yidhi akhbaranaa caliyun cali baa noo warramay ana faatimata radia allahu canha ishtakad gabadhaa faadimaa waxay sheegatay maa talqaa waxay kala kulmaysa min araxaa shiidaha mima tadxanuhu waxa ay shiidayso qalabkii lagu shiidaayey gacantay ku qabanaysay inay ku rafaaday oo gacmihii murxeen oo dubbaxday ayay u soo calaacashay oo nabiga la socotay gurigiisa calayhi salaatu wasalaam hadday guriga imaatay fabalaqaha waxaa soo gaaray markay tegayso ana rasuul alla nabiga calayh salaam uutiya in loo keenay bisabyin dad lasoo qafaashay oo la qaybinayo faatatu nabiga gurigiisii bay timid tasalooyo oo weydiisanota khaadiman qof u khidmeeya falam tuwaafiqu nabiga gurigii kumayna mayna kulmin mayna waafaqin gurigaas ka maqan bay tagtay fadakarat licaaisha caaisha oo mulmuminiin zawjadii nabiga u sheegtay dantay laheed oo arrintaasaan u socday gurigeedi ba iskaga noqotay nabigaa loo sheego faaduma meesha ka kacday dantaasayna u socotay fa jaءa nabiyu isla markiiba nabigaa yimid alayh الsalaam gurigii faaduma fadakarad waxay sheegtay dalika caaishatu lahu cafwan fajaءa nabiyu nabigaa gurigii caaisho yimid fadakarad waxay u sheegtay dalika caaishatu lahu arrinkaasi u sheegtay faaduma inay timid codsigaana ay la timid faataanaa bay leedahay nabigaa noo yimid walxaal habeennimo qad akhadnaa aan qaadanay madaajicana makaano jiifkaanagii oo gogooshii anagoo gallay lixaafkii iyo goyihii isku dadnay ayuu nabiga alayه slam noo yimid fadahabnaa waxaan damcnay linaquuma inaan u istaagno faqaala wuxuu yidhi calىa makaanikuma haka dhaqaaqina meeshiina ha ii istaagina fadhiya xataa wajadtu waxaan helay buu leeyahay cali barda qadamihi nabiga gomadiisa qaboweedii calaa sadri xabadka ka helay bu nabiga ala slam xilli qabow habeen aad u qaboweed lugaha nabiga aad u qabow markaasuu dee lugaha nabiga intuu qabtay uu xabadka saa u saartay cali baa samaynaya wuxuu leeyahay xataa santuhaa ilaa aan ka kulleeyey lugihii nabiga alay slam qarqarkii aan ka saaray xabadkiisu ku qaboojinayaan faqaala wuxuu yidhi alaa adulukuma miyaanan tusaynin calaa khayrin wax ka khayr badan mimaa sa'altumaanii waxaad i weydiisateen oo khaadima wax ka khayr badan mayna tusaa oo maynii sheega idaa akhadtuma markaad qaadataan madaajicakumaa meeshaad seexanayseen oo hurda sidaloo kale isku diyaarisaan fakabir allaha ilaahay weynaya allahu akbar allahu akbar allah kordhaha arbaca wa alaaiin soddon iyo afar jeer takbiirsada waxmadaha xamdiya ilaahay ku xamdiya alxamdu lilah dhaha alaaan wa alaaiina soddon iyo saddex jeer wsabixaa subxaanalaysta subxaana allah subxaana allah alaaa wa alaaiina saddex iyo soddon jeer faina dalika kaas isku darka boqolka ah yaa khayrun ka khayr badan lakuma mima sa'altumaahu waxaad i weydiisateen waxaad i weydiisateen oo adduunyaa walaakhiratu khayru laka min aluula aakhira kaaga khayr badane ajiskana waa kaga baxa culamada waxay leeyihiin ajiska iyo xanuunka iyo markaad maalintii soo shaqayso daasho haddaad adkaarta akhriso sulluq xanunkooda waa kaa baxaya cajiskoo dhan buu kaa saaraya ajriya hawaab aakhirana waad helaysaa marka shaqadii iyo gacantii aad rabtay in lagaa kaafiyo khidmadii tanaan lagu bedelay buu nabiga sala allah alay wasalam yidhi baabu qowli tacaala ilaahay qowlkiisuu ku saabsan yahay subxaanah uu yidhi faana lilaahi khumusahu walirasuul waclamuu ana maa hanimtum min shay wixii aad qaniimaysataan oo shay ah oo xoolahoo gaalada kadhada ka qaadataan faana lilaahi ilaahay buu u khumusahu shameeladoo meel walirasuuli walidulqurbaa walyataama almasaakiin bni sabiil waa ki lasoo shartii la akhriyey nabiga gadaashiisana dadka wullaadda aha gacanta ku dhigaaya nabiga ilaahay sheegidiisuna litabarug weeyaan marka shantaasa loo qaybin yacni lirasuuli nabiga waxaa u sugnaaday xoolahaasi haniimada qasbun daalika qayb buu ku leeyahay ama qasbu daalika arrinkaa qaybinteedu lirasuuli baa iska lahoo u qaybinayooo maamuli oo shantaasi khumuska khumuska asaga ee meel shanaada nabigaa qaybinaya calayh isalaatu wasalaam qofkii mudada qofkii kale asaga kale yaqaana wa qaala rasuulu llahi sala اlahu alay slam wuxuu nabigu yidhi inamaa ana qaasimun anigu qayliyaa nahay meeshii alle uu yidhaahda dhig xoolaha oo maadhigi wakhaazinun waxaan ahay dhaqaala aruuriyo dhaqaala haye xoolihii aan mas-uulka ka abaan inii hayo ammaana ayaan hayaa qaybinteeda meeshii ku bixi lidaan bixinayaa wallaahu ilaahay baa yucdii bixinaya meeshaa meeshaa ku bixi ilahay bay u taallaa subxaana isagaa maaraynta iyo qaybta xaggeeda dadka iyo sifaadka iskale xoolaha qaybintooda ilahay iskale Ah, zaka hadday noqoto inama sadaqaatu lilfuqaraai wamasaakin ibni sabiil marka waa laga sheekeeyey inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin ah, dadkaas sideedda sinfi ee laga sheekeeyey haddii la yidhaahdo haniimada waclamu anama hanimtu min shay fa ana lilahi khumusa walirasuul ayadana ilahay baa qaybiyey hadday noqoto feygana falilaahi walirasuul walidulqurba ilahay baa qaybiyey hadday noqoto dhaxal ay noqotona waa maratay aayaat lmawaarii yuusiikum اllah walakum niصfun intaba ilahay baa takafala subxaana wa taala wixii dhaqaalo iyo maal ku saabsan qawaaciddiisa iyo usuushiisa caamkaa ah dhammaanba ilaahay baa maamulkeedaiyo qaybinteeda gacanta eh, qaybiyey wax bini aadam loo la dhibay oo maareynteeda laga rababa adiga waxaa laga rabaa sidii ilahay ku yidhi inaa u qabiso umaa laga rabaa dhaqaalaha halka uu taagan yahay fiiri maamulkeeda iyo qaabka loo qaybin ilaahay baa caddeeyey subxaana wa tacaala yo markay adiga ilduufka ugu dhicin oo si qalada ah aad wax u qaadanin oo xoolaha aadan wadda ansaxayan aadan ku bixinin ilahay baa subxaana wa tacala maamulay marka wuxuu leeya inamaa ana qaasiban qaybiyaana wa khaasinu hayanahay wallahu yucdii ilaahay baa bixinayo oo meesha ku bixi meeshaa ku bixi allah leh wa qaala xadaana abulwaliid adayaalisi hishaam qaala xadaana shucbat bnu xajaaj can sulaymaan wa mansuur wa qataada intaba annahum samicuu waxay maqleen salim bin cabdilaahi salim bin abijacdi can jaabir bn cabdilaahi radi allahu canhuma anahu qaal wulida lirajuli mina min ansaar nin annaga ah, nagama reer ansaareeda waxaa loo dhalay ghulaama wiilba o gashay fa araada wuxuu damcay an yusamiihi nabigu jecel alah salaam inuu muxamed u bixiyo damcay ayib qaala shucba wuxuu yidhi fi xadiidi mansuur ina alansaariya ninkii ansaariga ahaa qaala wuxuu yidhi xamaltuhu ilmihii yaraaye maxamed u bixiyaa soo xambaaray calaa cunuqii luquntaa soo saaray buu yidhi faataytu bihi nabiya nabigaan u keenay calayh salaam wa fii xadiidi sulaymaan wulida lahu ghulaamun baa loo dhalay wiilki ninkaas fa araada an yusamiihi muxamadan u bixiyo damcay qaala markaasuu nabigu yidhi samuu bismi waad qumanta magaceega u baxsada qofkaad harta maxamed iyo axmed waa loo bixin karaa maxaa la diiday walaa takanuu bikunyati aniga kunyadayda ha isku bixinina intaad wiil qaasimi u bixiso hadhow abulqaasim yaa lagu dhihin yaa abulqaasim markii la yidhaha nabi maxamed baa dhagaha qaadaya lama ogolo yahuudi baa sidaas nabiga alay salaam ku qalday markaasuu nabigu alayh salaam wuxuu yidhi laa taktanuu bikunyati aniga kunyadayda hala bixina isagaa qaasima rasuulka wasfan buu yahay wa kunyatan tilmaan ahaanna waa qaasim kunyadiisuna abulqaasim ibn qaasim ilaa waa dhalay rasuulka calayhi salaatu wasalaam fa inii inamaa juciltu waxaa layga dhigay qaasiman qaybiye aqsimu baynakum dhexdiin baan idiin qaybinayaa wixii maaragtay maamul ah iyo wixii dhaqaalaah iyo wixii shaqooyin iyo acmaalah waa idiin qaybinayaa waxyigeena idinkaa idiin qaybinaya ninkii qaataba wa qaala xusein wuxuu yidhi xusein bin cabdiraxmaan wey bucudtu qaasiman baa lay soo bixiyey inaan ahay qaybiye aqsimu baynakum dhexdiin baan idiin qaybinaya wa qaala camar wuxuu yidhi camar bin marsuuq weeyaane akhbaranaa shucba can qataada qaala samictu saaliman baan maqlay can jaabirin asagoo ka warramaya araada wuxuu damcay ninku an yusamiihi qaasim waxaa loo diiday waa kan inuu qaasim u bixiy yuu damcay hadduu qaasim wiilkiisa u bixiyo hadhow maxaa la dhihi abulqaasim waa la dhihi qaasim aabihi waa la dhihi nabigana muxuu ahaa abulqaasim taasaa la diidan yahay weliba intuu nabiga noolaa calayhi salaatu wasalaam kadib waa u bixiyeen carruurtooda oo abubakar wiilkiisa maxamed wiil buu u baxsaday qaasim fuqahaau sabca fii casri taabiciin buu ku jiraa qaasim binu moxamed bin abubakr faqaala nabiyu sala allah alay waslam tasamuu bismi magacayda la baxa walaa taktamuu bikunyatii kunyadayda ha la bixino abulqaasim ha bixin intaan noolahay xadaana maxamed bin yuusuf alfiryaabi xadaana sufyaan ibnu cuyayn can acmash saalib can abi jacd can jaabir cabdillahi alansaari qaal wulida lirajuli mina gulaam nin naga mida wiil u dhashay fasamaahu alqaasima wuu bixiyey faqaalat il ansaaru ansaar baa waxay tihi laa nakniika kuwa ku yeemayno abaalqaasim hadhow kugu yeeri mayno walaa nuncimuka kuuna raaxeen mayno cayna ishaada ishaada ku raaxaysan mayso intaan abulqaasim ku dhahno ku farxi mayso maxaa yeel nabigeena la dhahay abulqaasim faata nabiya nabiga alayh salam buu ninkii u soo sheeganay faqaala wuxuu yihi ya rasuula allah wulida lii qulaamu wiil baa laii dhalay fasamaytu waxaan u bixiyey alqaasim faqaalat ilansaaru waxay dhaheen laa nakniika abalqaasim kugu kunyeen mayno walaa nuncimuka kuguuna qaboojin mayno kugu raaxayn mayno cayna ishaada ku raaxaysan mayso faqala nabi sal slam ba wuxuu yihi axsanat ilansaar ansaar waa fiican yihiin sax wey waa wanaagsameeyeen waa quma yihiin fasamuu bismi magaceyda isku bixiyan ina kuma haysto walaa taktamuu bikunyatii kunyadayda mashhuurka aan ku hayshalla bixina fa inamaa ana qaasimun qaasim baan ahay hadhaw abu qaasim baa la dhihi xadaanaa xibaan bn muusa abarana cabdاlahi an yunus an zuhri an xumayd bn cabdiرaحmaan anahu samica mucaawiya yaqul qaala rasul sal sl man yurid اllahu bihi khayra qofku ilaahay khayr la doonaa yufaqihu fi diini diintu fahansiiya ninku ilahay khayr la doona diintu fahansiiya markuu diinta fahmo xaaraanta iyo xalaashii buu kala garan xaq iyo baatilkii buu kala garan saxiix iyo faasidkii buu kala garan bidcadii iyo sunnadii buu kala garan wixii xumaa iyo wixii san buu kala fahmi qof indho leh oo waxalkaayo iftiin u socdo ayuu noqon qofka diinta hadduu fahmo ma habaagsanayo maalin ku dhacda la dhihi maayo wax meel kasta la iska wad shaydaan iyo ins iyo jinni ma kaxaysanayaan yufaqihu fi ddiin qofku ilahay khayr la doonaa diintuu fahansiiyaa wallahu lmucطii siismadale ilahay baa iska leh ah diintaas qofku ilaahay u garto muwaysisan waana qaasim nabiga qaybiyaan ahay bu aniga qaybiyaan ahay diintaa yada aheed waxyigii nabiga alayh salaam uu la waxyada waa sheegi kii butrigaha qur-aankaha kii sunnadaha wixii kalena waan qaybinaya laakiin bixinta ilahay baa iskale ah, waa lagu ducaysta marka cilmi naafic ilaahay subxaana wa tacala qofku u siiyo waa inuu ilahay mar walba ka bariyo sismada ilahay baa iskale ijtihaad iyo dadaal iyo taxadar uu la imaadoo mar walbaba uu ku dadaalo inuu cilmi yeesho aqoon uu yeesho macrifo yeesho walaa tazaalu hadihi اlumma ummadda nebi moxamed calayh الsalaam waxay ummadihii hore kaga duwan tahay ummadihii hore waa dabar gaceen diintoodii markuu nabiga tegey inxiraaf baa galay waa baabaaday ummaddanse mar walbaba waxaa imaanaya koox u taagan diinta ayaa mar walba imaan oo u dhimani oo faafini oo si walba oo loo baada u taagan inay ku faafiyaan walaa tazaalu hadihi اlumma ummaddan kama zuulaysa nebi moxamed daahiriin kuwa daahira oo muuqda qarsoorona ashuuku aadaama calaaman bay ka muuqdaan oo ka sarreeyaan khaalafahum khilaafa xataa yaatiya amrullah ilahay amarka ilahay uu ka yimaado wahum daahiruun ayagoo muuqda oo ku dagaalamaya oo diinta difaacaya oo muujinaya sheegaya ilaahu amarkii ilaahay ka imaado dabayshii muuminiinta nafta ka qaadaysa ay timaado kadib deena gaalaa kusoo hadhay adduunyada gaaladaasaa wadnaha la jari oo buunka lagu afuufi kuwa wey kuwa buunka lagu afuufayo muuminiintu ilaa dabaysha ay ka timaado intaas way jirayaan dabayshaasa nafta ka qaadaysa xadaana moxamed binu silaan qaala xadaana fuleex ibn sulayman qaala xadaanaa hilaal ibn ali alfihri can cabdiraxmaan bin abi camiira can abi hurayraa radi allahu canhu ana rasula sal slam qaal maa ucdiikum walaa amnacukum anigu inamana siin karo waxbana inima diili karo inama ana qaasimun qaybiyaan ahay adacu waxaan dejin xoolahan xayu umirtu meeshii la amray taasuu nabig sal lah alay wasalam walidaalika suu u qaybina asagoo waxba ka qaadanin buu halka ka dhaqaaqi jira go weyn iyo maro weyn baa lacagta loo dhigay waa la buuxini si u qaybinaayo maradii oo la horgufi halkaas ka xijiyen rasuulka sala allahu alayh waali wasalam banaanka w la arkaayo masaajidka dhexdiisa ayuu soo dhigi jiray rasuulka wii oolaa qarqarsoodiba ma jirta iyo nin jeclays iyo hebel baa qaatay iyo dhowr qof baa loo qaybiyey iyo waxaa ma jirin halkaasaa la dhigi markaasaa ninkii mudan oo dhan nabiga garan calayh salaatu wasalaam kuwuu ka tegaayana nabiga sababtooda uga tegaya isaga sheegi jira dad iimaan leh oo qanaaco leh oo yaqiin leh oo diin u dhimanayo adduunya raadsi aan ahayn inay yihiin oo xoolahaas ayna u hanqaltaagaynin haddii la qabiyo inay yihiin buu oga tegi kuwa haddii xoolaha la siin waayo dacaayadda buuqa iyo dacaayadda suuqa gelinaya xumaan iyo niyad xumo iyo gaalnimada iyo waxaas iyo nifaaq ku dhacaya kuwaasuu nabiga alay salaam gaari jiray xoolahaas u siinaayo ayay deena iimaankooda buuxsami jire nabiga jeclaan jireen xaddaana cabdullahi bnu yaziid qaala xaddaana saciid bn ayuub qaala xaddaana abulaswad can ibni cabdicayaashi wasmhu nucmaan can khawla alansaariya radi allahu canha qaalat waxay tidhi samictu nabiya nabigaan maqlay calayh salaam yaquulu sagoole ina rijaala rag yatakhawaduuna tiimbanaya fii maalilahi ilahi xoolihiisa maalilahi waxaa la dhaha xoolaha caamka ah ee ummadda ka dhexeeya xoolaha maalu dawla la yihahdo maalulumma ummadda dhaqaalaha ummadda u dhaxaysa dad waxaa jira xoolahaasi iska dhex tiimbanay bikayri xaqin aqaq la'aan siday rabaanba iskaga tasarufi shalay buu shaqada gacanta ku dhigay maantana waxaasoo guriga iyo gaari ah ayuu daldalayaa annaa lahu haada xaggee oga imaatay waa la yaqaanaa munshaarkiisa intuu qaato waa la garan toban sana hadduu shaqaynaayo munshaarkiisa wuxuuna gaarin dal gudaheed buu meel walba dhigay oo meel walba ka buuxiyey xaggaa ka keenay wey ina rijaala cumar waa la isaabjiri nabiga ala slam baa la isaabjiri cumarna waa la xisaabtami jiray xisaabtan baa maanta maqan hadi qofkan dhaqaalihiisa meeshuu ka keenay iyo meeshuu ka ina dabagalo inta uu leeyahayna lasii ogaado ina rijaalan yatakhawaduuna fii maalillah rag baa xoolaha ilaahay say rabaan iskaga tasarufi biqayri xaqin xaq la'aan jeebkiisa wixii soo gala asagu suu rababa xoolihiisiibuu ka dhiganba falahum naaru naar bay leeyihin kuwa ayaga waa ahlunaar yom alqiyama maalinta qiyama nabig alay salaam haska gurtaanoo haddaa qaano naar baa sugaysa oo quwaaxi doonta ayuu nabigu yihi sala allahu alayh waali wasalam wallah aclam wabilahi tawfiq sala allah waslam ala maxamed